bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna وcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qala الإmam abuالxusein muslim bn xajaaj bn muslim الqushayriy naysabur raximah اllah taعalى xadaثna abu bakr bn abi shayba fii qowlihi calayhi الsalaatu wasalaam buu ku saabsan yahay uu nuur ana araah wa fii qowlihi iyo qowlkiisa uu yidhi nabigu ra'aytu nuuraa aragga ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga habeenkii leylat alisraa walmicraaj inuu nabiga calayh salaam rabbi arkay iyo inuunan arkin iyo saxaabadu isku khilaafeen iyo salaf ulumma adilayna kala haystaan iyo nusuus qaarkoodna sariixa qaarkoodna laga fahmi karo warka ibnu cabaas radia allaahu canhu iyo madhabka uu hogaaminayo iyo caaisha radia allaahu canha iyo madhabka ay hogaaminayso ayaa jira oon qaarna xaray soo qaadanay aayadihii aan soo marray xalayto jibriil baa loo jeedaa iyo rabbi baa loo jeedaa waxa uu maaragtay ayaduhu ka hadlayaan labadaasaa laysku hayay waa soo marray xaray axaadiistiina waa kuwan qaala xadaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa wakiic cabdullaahi ibnu muxamed baa la dhahaa cabdullaahi ibnu muxamed qaala xadaanaa wakiic wakiic ibnu jaraax ibnu mariix aru'aasi alkuufi can yaziida yaziid ibnu ibraahim can qataada ibnu dicaamah asaduusi can cabdillaahi bni shaqiiqin can abi dari algifaari radia allahu canhu ardaah jundub ibnu junaada qaala wuxuu yidhi abu dar sa'altu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam nabigan waxaan weydiiyey hal ra'ayta rabbak rabbigaa ma aragtay waa su-aal waadix ah rabbigaa ma aragtay nabigow sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu nuurun anna araah nuur ayaa noo dhaxeeyey annaa sideebaan araahu alla u arkayaa nuurun anna araah ay xijaabuhu nuur xijaabkiisa ilaahay nuuru nuur weeye annaa araahu asaga seen u arkayaa sidaa waa lagu fasiray ama nuuru nuur weeye allah annaa araahu seen u arki aakhare in la gaaro mooyeene adduunka awood looma laha ilaahay lagu arka subxaanahu wa tacaala haddii nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu yidhi rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walaakin indur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan waqara muusaa saciqa aan ku arka markuu yidhi rabbi arinii andur ilayk ayuu ilaahay wuxuu yidhi ma arki kartid awooddaana malihid buur iyo jabal iyo dhagax ood garanaysa xoogga iyo awoodda ilaahay siiyey ayuu ilaahay yidhi tajalli baan ku samaynayaa oo iftii nuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa wax laga tusi hadduu adkaysto dhagaxaas uu burburi waayo waad arkaysaa buu yidhi ilaahay markuu tajalli sameeyey buurta ayada ahaa buurtii way baabaaday dekan dekan bay noqotay nabi muusena calayhi salaatu wasalaam isagoo nuur arkin oo alla aan arkin yuu wuxuu la maaratay suuxay ama la miyir beelay la miyir beelay buurtaa waxaa ku dhacay ee burbur ah falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awalu lmuuminiin ilaahayow waad nasahan tahay hadalka aan ku dhacaynaa aan ku hadlaynaa waa hadal aan munaasib ii ahayne waan toobad keenay ah, muminiintan maanta joogtana anaa ugu horeeye cafi buu yidhi markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi yaa muusa ini istafaytuka birisaalaatii wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin risaalo iyo hadal baan iskugu kaa darae intaad nicmadaada wax weyn oo kayrka uunan heline intaad ku shugriso ood ku kaaftanto qaado wixii luu siiyey baa la yidhi markaa nuurkaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyo araggiisa in la arko adduunyada ma suuroobaysa ilaa la dhinto oo aakhare la tago markaasay muminiintu arki doonaan arki doona baab musanifka baabaysanay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar bin daar qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanaa abi xaa waxadaanii xajaaj bnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf ibnu xajaaj ashaacir qaala xadaanaa cafaan ibnu muslim qaala xadaanaa hamaam ibnu yaxya kilaahumaa can qataada bnu dicama saduusi can cabdillaahi bni shaqiiq qaala wuxuu yidhi qultu liabii darin waxaan ku yidhi low ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam haddaan rasuulki ilaahay arki lahaa oon sidaada idinka u soo gaadheen aan aan nasiibkaa yeelan lahaa oo la kulmi lahaa la sa'altuhu su'aal baan weydiin lahaa faqaala wuxuu yidhi abudar can ayi shayin kunta tas'aluh shaygeed weydiin lahayd haddaad la kulmi lahayd qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu shaqiiq kuntu waxaan ahaan lahaa as'aluhu kii weydiista hal ra'ayta rabbaka su-aashaasaa ku taagan buu yidhi rasuul allow rabbigaa ma aragtay baan weydiin lahaa buu yidhi qaala abu dar wuxuu yidhi qad sa'altu anaa weydiiyey faqaala wuxuu igu jawaabay ra'aytu nuuraa nuur baan arkay ilaahay subxaanahu wa tacaala daatadiisa muunan arkine nuurkii buu arkay ah nuur baan arkay buu yidhi nabiga sala allah aleyh wasalam taa marka waxaa loo xujaysanayaa xijaabuhu nuur ilaahay xadiidka soo socda nuurkaas muu nabigu arkay isaga muunan arkin daatadiisa subxaanahu wa tacaala halkan waxaa laga fahmaya oo kale saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka ay ku dadaali jireen wax allaala wixii khayr ah oo wanaagah iyo wax allaala wixii cilmi iyo aqoon iyo macrifo ay u baahdeen inay weydiin lahaayeen nabiga calayhi salaam inay weydiiyeen oo inay ka gaabsanin innaga marka wax bisil oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxna toos uu saxaabada uu sheegay waxna cabra su'aal iyo su-aalo la weydiiyey uu oga jawaabay oo fataawi ah oo wax maanta aan isdhihi lahayn nabiga intii la weydiiyo ayuu noo sheegi lahaa oo noo laaba ma jirta ogow saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa intay noo xifdisay oo noo weydiisay ayay noo soo naqliyeen oo noo keeneen isagoo oo ah qadban dariya isagoo bisil ayuu noo imaaday marka ku camalfal iyo barasho umaana naga rabaa baabu wuxuu ku saabsan yahay fii qowlihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha alle laa yaraamu ma saaxdo ilaahay ma saaxdo wa fii qowlihi iyo qowlkiisa uu yidhi nabigu xijaabuhu ilaahay xijaabkiisu annuuru nuur wey low kashafahu hadduu faydo xijaabkaa alle laa axraqad waxay gubaysaa subxaati wajhihi wejigiisa alle bahaaha iyo iftiinka iyo dhalaalka iyo nuurka nuurkiisa maa ayuu gubi lahaa intahaa ilayhi uu ku dhammaado basaruhu alla aragiisa min khalqihi khalqigiisa baabi'i lahaa xadiidkaasna waa inoo imaanayaa labadaasuu ku baabaystay laba xadiid weeye qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wa abu kurayb maxamed bn cala alhamadani qaala wuxuu yidhi qaala waxay dhaheen abu bakr iyo abu kurayb xadaana abu mucaawiya qaala xadaana acma sulaymaan can camr bni murata can abi cubayda can abi muusa alashcariyi qaal qaama waxaa istaagay fiinaa dhexdaanada rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bikhamsi kalimaatin shan kelimuu nabigu calayhi salaam inuu noo sheego u istaagay shan kelimo ayuu nabiga calayhi salaam inuu noo caddeeyo oo noo sheego ayuu rasuulka u istaagay sala allahu aleyh waali wasalam wax kasta oo marka uu leeyahay faa'iido iyo maslaxaa ugu jirta ummadda markaaba waa sheegi jireen rasuulka calayh isalaatu wasalaam wax allaa wax baahidooda ma ka dhigi jireen waxa baahida ah wakhtiga loo baahan yahay fa qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi shanti kelimo in allaha alla caza wajal laa yanaam ilaahay ma saaxdo walaa yanbaqii oo mana haboona oo mustaxiil weeye lahu alle an yanaam inuu saaxdo laa yanbaqii haddaad maqasho fi laxaadiidi wa fi lqur'aan waxay ka dhigan tahay waa mustaxiil wamaa yanbaqii liraxmaani an yattakhida walada lashamsu yanbaqii qoraxda markii laga hadlay maxaa yihi an tudrika alqamar yani qoraxda inay ay dayaxa gaadho wax dhici kara ma aha mustaxiil marka laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam ilaahay inuu saaxdo ma dhacdo laa taakhuduhu sinatun walaa naw lulmana ma qabato iyo cajiz hurdana ilaahay ma qabato likamaali xayaatihi wa kamaali qayuumiyatihi fa huwa xayun qayuum ilaahay wuxuu leeyahay xayaata kaamila iyo qayuumiye iyo uqumitaan uu maamulka iyo kownkan maamulkiisa uu u qumaayo qayuumiya dhammaystiran hadduu saaxdo maxaa ka dhalan lahaa tacaala allahu can daalika kownkan inuu qarribno qoraxdaa socota iyo dayaxaa socda iyo habeenkaa iyo maalintaa isdaba socda iyo dabeelahaa socda iyo naflahaas ilaahay u abuuray iyo wax kasta oo makhluuq ah wuxuu ku socdaa allaha xayiga ahee nool iyo qayuumiyadiisi iyo maamulka uu maamulaayo wax wax ku dhacaya uusan jirin burbur baa imaan lahaa laakiin kamaalu xayaat xayaatadiisi ilahay waa dhammaystirta qofka markuu saaxdo xayaatadiisi ma dhammaystirno ma noolal kamila ma haysto waa noolal jusi ah gudahana waa ka neefneefsanaya bannaankan waxa ka dhacayo dhan waxba kama oga abtiisa haddii wax lagu samayni toorri haddii lala kortaagan yahay wax kasta haddii laga sheegi waxba kama oga walidaalika qofka markuu saaxdo waxaa lagu tilmaamay inuu yahay qof dhintay oo kale oo markuu soo kaco uu noqonayo qof soo noolaaday alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdamaa amaatana ayuu nabiga calay salaam dhihi jiray allihiina soo nooleeyey markaan dhimanay geeridaas nowmatu suqra mowtata suqra lagu magacaabaa waa dhimasho qarsoon wey oo yar wey marka ilaahay subxaanahu wa tacala xayaatadiisa waa kaamil oo mana saaxdo mana lulmoodo mana dhinto xayin qayuum wey walidaalika labadaa wasfi ee xayun qayuum ah ayaa culammada qaar waxay dhaheen ismullaahi alacdam weeyaan magaca ilaahay ee ismu acdamka ah ee idaa duciya bihi ajaab wa idaa su'ila bihi acda haddii ilaahay lagu baryo uu ajiibo haddii wax lagu weydiistana uu siiyo waxay ku jiraan baa la yidhi xayun qayuum qur-aanka kariimkana saddex meelood meeloodba iyagoo sa socda ay soo martay aayatulkursiga ad arkaysaana acdamu aayatan fi lqur'aan la yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum wey fii suurati alimraan suurati aali cimraan alif laamiim allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum fii suurati daaha wacanat ilwujuuhu lilxayi lqayuum alxayu lqayuum walidaalika ku ducaysan jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa xayun yaa qayuum biraxmatika astakiif aslix lii shaniya kulahu walaa takilnii ilaa nafsiya darfata cayn xayaata kaamila wa qayuumiya kaamila ilaahay xayaatadaa dhammayska tiran iyo qumitaanka uu koonka u qumaayo ee maamulkiisa una mar raba una waxba ka hakanaynin awooddiisana ay isdhibaynin cajisna waa ka mustaxiil ilaahay iyo daal qofka markuu hurdo ay qabato waa qof daalay oo cajisay ilahay waa ka nasahan subxaana hurdadan marka ilaahay waa laga anfiyey qur-aankuuna ku anfiyey naftiisa nabi moxamedna sala allahu alay wasalam waa anfiyey laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam liannahu noomka iyo hurdada iyo saaxashadu insaanka markuu saaxanaya laba faa'iiduu ka helaa maxay tahay araaxa alraaxa mimaa mada wixii mataacib iyo mashaaqil iyo daal iyo burbur hayay tagay inuu ka raaxaysto iyo alistijmaam wاnnashaat limaa yastaqbil bay dhaheen alistijmaam wاnnashaat limaa yastaqbil waxa soo qaabishanna inuu u helo nashaad iyo quwo uu u helo oo asagoo nashaasantayna shaqadii uu bilaabo markaad caawo dhan daallanaato ood fadhido ood burburto oo intaad guriga tagto aad saaxato berri adigoo lagu feereeyaa soo kacaysaa oo dib naftaada dib loo cabeeyo loo hagaajiyo oo nashaasano meel la ku xanuunayn marka qof daalay oo cajisay ayaa hurdo u baahda ilaahayna subxaanahu wa tacaala munazahun can dalik waa ka nasahan yahay ina allaha caza wajal laa yanaam allama saaxdo walaa yanbaqii lahu oomana habboona an yanaama inuu saaxdo yakfidu alqisطa wa yarfacu yakfidu hoos buu u dhigaa ilaahay subxaanahu wa tacaala alqisطa ee bilqisطi cadaaladiisii ayuu dib hoosa ugu dhigaa man shaaa qofkuu doono wayarfacuhu kor buu u qaadaa ilaahay subxaana wa tacaala man shaa qofkuu doono bilqisti bilcadaala cadaaladii ilahi subxana wa tacaala cadaalad buu ilahay wax ku maamulaa oo qofkii hoos u dhacana cadaaladdii ilaahay baa ku dhacday ma dulminin ilaahay asagaa gaabiye oo naqsi iyo nusqaan la yimid qofkii kor loo qaadana ilaahay cadaaladiisaa ku dureertay subxaana wa tacaala ah. markii nin la yidhaahdo ibna abza yaa maka madax looga dhigay nin saxaabiga ah u imaaday cumar bin khadaab xilligiisi wuxuu yidhi yaad maka oga soo tagtay markaasu wuxuu yidhi ibnu abza ibnu abza magaaladii madax oga dhigay oon oga soo tegay waman ibnu abza buu yidhi waayo ibnu abzu markaasu wuxuu yidhi axadu mawaaliina waa mawaalida anag aan xoreynay qaar ka mid ka mida weeyaan markaasuu wuxuu yidhi ma nin mawla aad oga soo tagtay oo madax oga dhigtay dadki markaasuu wuxuu yidhi inahu caalimun bikitaab illaahi caalimun bilfaraa'id kitaabka ilaahayna waa yaqaanaa qur-aanka faraaisha iyo kala bixinta dadkana waa yaqaanaa iyo dhaxalka markaasuu wuxuu yidhi nabiga waxaan ka maqlay calayh salaam isagoo leh in allaha layarfacu bi hada alkitaab aqwaam wa bihi aakhariin qur-aankan kariimka ilahay dadna kor baa uu qaadaa liman tacallama wa tamasaka wa tabaqa dadka ku camalfalay ee bartay ee ku dhaqmay ee ku qanacsan qur-aankaasi kor baa waaha u qaadaya kuwana hoosbu ilahay ugu dhigay waa kuwii qaadan waaye yakfidu lqisda wa yarfacuhu yurfacu ilayhi waxaa ilaahay loo kor yeelaa camaluleyli habeenkii wixii camal ahow la sameeyey qabla camali nahaari maalinta camalkeedii ka hor yaa habeenkii wixii camal ahaa loo sii gudbin wa camalu nahaari wa yurfacu waxaa loo kor yeelaa camalu nahaar maalintii wixii camal ahaa ahaaba dhacay oy dadku sameeyeen qabla camali leyli habeenka camalkiisa intaan la gaarin ka hor ayaa ilahay loo sii gudbinaya tartiibka iyo maamulka uu ku socdo adduunkan iyo koonkan fiiri wax allaala wixii dhacdo ah dhacdo oo idilba isgaari mahayaan oo taakhiiru camal اlyowmi ila alkad camalka maanta oo berri loo dibdhigo waa shanu lbashar dhaqanka basharka weeye laakiin ilaahay kulla yowmin huwa fii shani maalin walbaba camalkeeda shaqadeedii hawsheeda wey camalkii habeenkii ilaahay baa loo sii gudbin maalintaa la gaaray maalinta camalkeedana habeenkii ka hor baa lasii gudbinayaa subxaana ilahay loo gudbi waa shaqada malaa'igta ay leedahay ilahay baa ku addoonsaday waa camalkoodii waa shaqadoodii suldada iyo awoodda iyo qudrada iyo qayuumiyada ilaahay uu leeyahay yay qayb ka tahay uu koonkiisa ku maamulayo oo qaar walbaba uu shaqo ay leeyihiin uu siinayo lagunaan xisaabtami wa ilaa ilaahay waa og yahay camalka asagaa ah intaan loo soo gudbinin buu ogyahay intayna dhicin buu ogyahay hadduu dhaco waxay noqon lahayd buu sii og yahay ilaahay maxaa yeeley acmaashaoo dhanba ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala camal dhanba ilaah abuuray allihii abuuray marka waa yaqaanaa alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir allah waxaanu abuuray isagaa yaqaanoo aqoon u leh laakiin waa camal ay leeyihiin malaaigtoo lagu adoonsaday oo shaqa adigoo salaa tukaa lagu yidhi soom baa lagu yidhi malaaigtuna waa sidaas oo maa ilaa lahu maqaamun macluum malag walbaba maqaam macluum oo lagu ogyahay buu leeyahay ou ka leexanaynin waxa murmaaya ee ka leexan ee ka saaxan ee iloobi ee ka tegi waa basharka iyo bini aadamka xijaabuhu ilaahay xijaabkiisu shantii baa lagu tirinayaa xijaabuhu ilaahay xijaabkiisa waxa inaga naga xijaabayo annuuru nuur wey wa fii riwaayati abi bakr nuurkaasna cadamadiisa iyo weynigiisa iyo jurmigiisa iyo qadarkiisa ilahay baa garan subxaana wa tacaala waa wax weyn oon alla subxaana wa tacaala naga qarinayo wa fii riwaayati abi bakr annaar buu yidhi riwaayadaas marka waxaa ka xoog badan annuur in la yidhaahdo marka annaar laakiin waa nuur oo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala iska faydana nuurkiisaasi wax allaala wixii gaadho dhan ku babaaya low kashafahu hadduu ilaahay fayido uu iska fayda nuurkaas naga xijaabaya laa axraqad waxay gubaysaa subaxaatu wajhihi wejigiisa alle subxaana wa tacaala nuurkiisa iyo bahahiisa iyo iftiinkiisa mantahaa ilayhi meesha uu ku dhammaado basaruhu araggiisa alleh min khalqihi khalqigiisa wa basaruhu subxaanahu yantahi ilaa maa yantahi khalqa khalqigiisaoo dhan ilaahay basarkiisa iyo araggiisa subxaana waa wada gaari macnaha marka maxay noqonaysaa khalqig oo dhan baa baabi'i lahaa bay ka dhiganta khalqigoo dhan baa baabi'i lahaa hadduu ilaahay uu ka faydo xijaabkaasi makhluuqoo dhan baa intuu gebsan waayo baabi'i lahaa buur baa baabaaday wax yar oo tajalli ah oo ilaahay uu isku muujiyey bay ku baabaaday hadduu kashfi sameeyo xijaabka iska qaadana khalqigoo dhan iyo koonkao dhan baa baabi'i lahaa saas weeyaan wakhtigii loogu talagalay ee awooddii ilaahay ugu talagalay uu siiyey muuminiinta ayay arki doonaan wa fii riwaayati abi bakr can ilacmash walam yaqul xadaanaaye qaala xadaanaa isxaaq ibn ibraahim ahbaranaa jariir can acmashi bi hada isnaadi qaala qaama fiina rasuul lah nabiga calayh salaam baana dhex istaagay biarbaci kalimaatin afar kelimo oo mara in allaha caza wajal laa yanaamu waa ko walaa yanbaqii lahu an yanaamu labaa laga dhigi marra waa laisku qabanoo laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam saasay afar ku noqon qaama fiina rasul lah sal slam biarbaci kalimaat uma dakara bimili xadiidi abi mucaawiya walam yudkir min khalqihi wa qaala xijaabuhu nuur naar muuna dhihina nuur buu xijaabkiisa waa nuur ilahi subxana wa tacala antaa marka mar hore in allaha laa yanaam ko walaa ynbaqi lahu an yanaam laba yakfidu lqista wayarfacuhu saddex yurfacu ilayhi camalu leyli qabla camali nahaar xijaabuhu ah, nuur shantaas wey cinda tafsiil haddii laisu celiyana oo laa yanaamu walaa yanbaqii lahu an yanaam laga dhigana arbac saasaa labada riwaaya lagu jexinaya qala xadaana maxamed bn muhanى wbnu bashaar bin dar qala xadaana maxamed bnu jacfari qundar qala xadaanii shucba bn xajaaj can camr bn murata can abi cubayda can abi muusa radi allahu canhu qaala qaama fiina rasuulu lah nabiga alayh salaam waana dhex istaagay biarbaci kalimaat afar kelimuu nabiga la istaagay calayh salaam hal kelimana allah ka dhigay wixii nafci markaa uu jiray faa'iida waa u sheegi jiray inahu ina allaha buu nabigu yidhi ina allaha alla laa yanaama ma saaxdo walaa yanbaqii lahu oo mana haboono waa mustaxiil an yanaama inuu saaxdo oo mana baahna ilaahay qayuumiyadiisa iyo maamulka koonka uu ilahay usoo u taagan yahayna way ka hor imaanaysaa yarfacu lqisda cadaaladda cadaaladda ayuu ilaahay ku kor yeelaa qofkuu rabo wayakfidhu cadaaladaasuuna qofkuu rabo hoos ugu dhigaa oo hadduu kor u kiciyo hadda uslima cadaaladii baa sidaa ku timid laa yudlam axad ilahay axad lama dulminayo wa yurfacu ilayhi waxaa loo kor yeelaa camalu nahaari maalinta camalkeeda bileyli habeenkii wa camalu leyli habeenka camalkiisana binahaari maalintii ah. camalka marka waa camal diime ah tartiibsan nadaamsan aan taraakum iyo isfuul iyo iska horimaan aan lahayn laakiin basharka qaar ahaan dadka kusaalada cajizka badan camalkii maanta berri u dibdhigaya kii berrina beri dambe markaasoo camalka iyo taraaka dadka qaar dibdhaca haysta waxay ummadda ka dambeeyaan toddoba saac toban saac meelahaas ka dambeeyaan ummadda kale waad aragtay hadda camalkeena iska caadiga shaqada qofna labaiyo tobanka saac iyo bar markuu salaada subax tukada adkaartiisa akhristo maxalu tijaaradiisa intuu furto ayuu aadato saaqadiisa halkaasi ka fiirsanayaa kuna laba saacdoo isagoo socda yuu furanayaa soo maarti laba saac baa kaa laga horeeya ama hal saacay bar baa laga horeeya weligii hal saacay bar baa laga horeya isku dardar bishii intaas sanadkii intaa taaqurka halkaasu kaga dhacaya in wax walba lagu hormaro oo camal walba waktigiisi la qabtana barakada ku jirta iyo sacaadada xataa nabiga calayh salaam wuxuu dhihi jiray allahuma baarik liummatii fii bukuuriha ilaahu ummaddeeda u barakeeya ka lahaadda subaxdaad intaas salaada jamaacada tukato aad aroortiiba shaqadaada la qabsato la kowsato injaas iyo camal fiican baad maalintaa qabsanaysaa camal fiican baa qabsan markaas intaad hurdada salaad soco ku noqoto aad isleh hal saac laba sac waxaad gaadhay saddex saac afar saac aad adoo jiifa hurdada aroortii lagu noqdana waa hurdo aad u macaan had ogaada aad u macaanta hurdo aad u macaan oo dheer oon dabago' ahayn oo qarow iyo alalad badan wey ah suubariyo iyo alalad alalad kugu dhiibaayo afar sac shan sac baad ku gaadhi in laiska gooyaa fiican marka hurdadaas hurdo fiican ma aha qayluuladaa fiican intaad shaqaysato nisfu nahaar aad xoogo yar saaxato jag siiso taasaa fiican nus saacana allah ka dhiga waa barakaysanta laakiin in la saaxdo baraka kuma jirto waxay ka hor imaanaysaa qowluhu calayhi salaam uu yidhi allahuma baarik liummati fii bukuuriha kalahaaddaa ilah u barakee iyo shaqada ay waqti fiican qabanayaan baabun wuxuu ku saabsan yahay ihbaati ru'yati almu'miniin mu'miniinta ru'yadooda waa la sugayaa fi laakhirati aakhira ay arki doonaan rabbahum rabbigood subxaanahu wa tacaala aakhira markii la rabbi waa la arki carasaadkay ka bilaaban iyo qiyaamaha xilligaas qiyaamaha markii la joogo oo banka qiyaama la tuuran yahay amaam allah gaaladu horta ilaahay ma arkaayaan kuwa gaalnimadooda muujistay rabbi ma arkaayaan maxaa arki yaa arki marka waxaa arkaya muuminiinta iyo munaafiqiinta labadaas waxay ku arkaayaan carasaad oo martabada labaad weeye martabada saddexaad markii jidka salaad la maro oo jannada la aado oo jannada mamuumiinta ay tagaan muminiinta basaa arkaya munaafiqna waa laga xijaabi say iftiinka muminiinta ugu dhex jiraan ee nuurka muminiinta oga shidaal qaadanayaan oo muminiinta waxay arkaan oo la arkayaan hal mar unbaa nuurkii laga demin dhexdoodana waxaa la dhigayaa suur daahirkiisii baadinkiisi iskhilaafsan dhinacana araxmaan dhanka kalena cadaab ah markaasay deen waxay leeyihiin nuurkii awa keena u doontaa laleey ah. marka taas munaafiqiinta inay marka hore rabbi arkaan subxaanahu wa tacaala markii dambena malka laga dansado waxay keenaysaa xasra iyo nidaama iyo shallayto iyo laba shaatinimadii ay labada shaati ku shaqaysan jireen dhinacna gaaladay kala shaqaysan jireen dhinacna muslimiinta ay kala shaqaysan jireen warkii u shaqayn jiray hadda ka hor ay ku caanamaaleen inuuna meesha ka shaqaynayn intii marka hore la tuso sidii hore ay moodaan run ay moodaan ayaa nuurkii laga dansanaya rabbina uu iska xijaabi markaasay deen ceebtoodii bannaanka imaanaysaa oo laleey soilal baana socon jirin xagga aadaa laleehy awa nuurkiin muminiinta nuurkoodaad ku socon jirteen weligiinba iyo khayrkooda iyo iimaankooda iyo islaamnimadooda orday nuurka soo hagaajista sax ah daahirkii iyo baatinkii hadda maanta sidii hore warku ma aheen qaala xadaana nasr bnu caliy aljahdami wa abu qasaar almisbiciy wa isxaaq bnu ibraahim jamiican dhammaantoodba ah, jamiican can cabdilcaziiz bn cabdisamdin walafdi labi qasaar qaala xadaana abu cabdisamdin qaala xadaana abu cimraan aljawni can abi bakr bn cabdilaahi bni qaysin can abihi can nabiyi sala allah aley wasalama qaal jannataani laba janno yaakaa'inu waxay ka samaysan yihiin min fidatin fido aaniyatuhumaa weelashoodii iyo wamaa fiihima wax ku dhex jira wa jannataani laba jannana min dahabin kaa'inataani min dahabin iyaguna dahab bay ka samaysan yihiin aaniyatuhumaa weelashoodii iyo wamaa fiihima waxa ku jira laba janno oo jannada ka mid ahna fidoay waa jannada marka laga hadlaayo ayada waa kala korayso oo kala sarraysa oo kala qiimo badan wamaa bayna alqawmi maa bayna alqowm qowmka iyo dadka loogu talagalay inay rabbi arkaan subxaanahu wa tacaala maa bayna alqowm saxaaba dadka mu'miniinta iyo muslimiinta iyo ooma dhexeeyo wa bayna an yanduruu inay fiiriyaan ilaa rabbihim rabbigooda wax kale ooma dhexeeyo ilaa ridaa'u lkibriya aan ka ahayn allaha cadamadiisa iyo jalaalkiisa riddaheeda calaa wejihi ilaahay wejigiisa iyo daatadiisa saaran ee uu ku qarsoon fii jannati cadnin inay ka fiiriyaan an yanduruu inay fiiriyaan fii jannati cadnin halkaasi ku tacalluqdaa fii jannati cadnin inay ka fiiriyaan wax kale oo ma dhexaysa ilaa rabbihim rabbigood ila jannatu cadnin baa lagu arkiye jannada cadni ayagoo ku jira inay arkaan rabbi wax kale kama hor istaagna ilaa ridaau lkibriyaa cadamada ilaahay subxaana wa tacaala cadamada ilaahay iyo weynankiisa ridihiisa ridaa lkibriya ah. asturkaas ilaahay subxaanah wa tacaala qarinaya ee cadamada iyo kibriyada ah ee ilaahay uu leeyahay ee calaa wajhi wejigiisa saaran kaaban baa u dhexayso markuu iska fayido muminiintu way arkayaan fii jannati cadn ayagoo ku jira qaala xadaanaa cubaydllahi bn cumar bn maysarata qaal xadaanii cabduraxmaan bnu mahdiyin qaal xadaanaa xamaad bn salma can haabit ilbunaaniy ibnu aslami can cabdiraxmaan ibnu abi layla can suhaybin can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal suhayb ruumi qaala nabigu wuxuu yidhi ida dakala ahluljannati aljanna ahlujannuhu markay jannada galaan allahuma ajcalnaa minhum ahlujannaha markay jannada galaan qaala nabigu wuxuu yidhi yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu leeyahay turiiduuna shayan wax ma doonaysaan asiidukum aan ini ziyaadiyo wixii jannadii iyo guryihii iyo beerihii iyo webiyaashii kala duwanaa iyo xawralciinta la haysto yuu ilaahay wuxuu leeyahay waxaan idin kordhiya ma rabtaan ziyaado ma rabtaan fayaquuluuna waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhana soo wejiga wejigaanaga maadan iftiiminin oo maadan nuurinin alam tudkhilnaa soo namaada gelin aljannata janno oo nicmiya falaaxoo dhan ay ku dhan tahay wa tunjiinaa soo nagamaada badbaadinin min annaari naar nagamaadan korinin maxaa noo dhiban oo ilaah noo ziyaadini qaala ilaahay baa wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yidhi fayakshifu lxijaaba xijaabkii ka qarinayay ilaahay aynan arkaynin ayuu ilaahay iska faydayaan famaa ucduu lama siinin shayan wax axaba ilayhim ay ka jecel yihiin min annadari fiirada ilaa rabbihim rabbigooda ay fiiriyeen caza wajal araggaa ay ilaahay arkeen wax ay ka jecel yihiin oy kaga farax badan yihiin oo la siiyey maba jiraba marka ilahay arkaan subxana wa tacaala aladiina yuuminuuna bilhayb bay ahaayeen haybkaas ilaahay ayagoo arkaynin bay rumeeyeen oo adiladii iyo nusuustii kownigii iyo tansiiligahaaba intay qaateen bay ku qanceen ay rumeeyeen allah subxaana waa nooc imtixaanka ka mida iyo takliifka ka mida intaas ay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku rumeeyeen ay caabudeen abaalgudkii marka maalintaasaa la siinaya oo waaka kuwii lahaa natus na naar bay ku jiraan xadaana abu bin abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haaruun can xamaad bn slmta bhada isnaad wazada uma tala hadi laaya liladiina axsanuu lxusna waziyaada halkan wuxuu ka bilaaba marka adila tuhbit ru'yat lmuminiina lirabbihim fi اlaakhira muminiinta inay rabbigood arkayaan adilada qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam adila alqaaطica min alqur'aan alkariim wa min asunna almutawaatira axaadiista ku soo aroortay ru'yada ilaahay waa mutawaatir mutawaatir waxaa la yidhaahdaa wax cilmigiisa iyo macrifadiisu qadci faa'iideeye oo aan la inkiri karin qur-aanka kariimka oo qadcigaana waa tusay kow aayaddanaa ka mid a ah, liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada qur-aanka waxa lagu fasiro waxaa ugu horeeya tafsiiru lqur'aani bilqur'aan in qur-aanka qur-aan lagu fasiro yaa ugu ugu horeeya wالsamaai wالطaariq wma adraaka ma aariq maxaa leeyihi annajmu haaqib daariqii waxaa lagu fasiray aayaddii waa fasirta isla aayaddii annajmu haaqib wey soo maarta tafsiru qur'aan biqur'aan baa ugu horreeya maxaa ku xiga tafsiru lqur'aani bisunna in nabiga maxamed oo lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim inaad u caddayso wixii lagugu soo dejiye ummadda loo soo dejiyey baan kugu soo dejinay u fasir tafsiirkiisa haddana ugu horreeya marka liladiina axsanuu lxusnaa dadkii ixsaanka sameeyey alla caabudi jiray si ayagoo arkaaya haddii kalena u caabudi jiray alla waa arkaaya darteed iyo cabsida u caabudi jiray waxay leeyihiin alxusnaa janno wa ziyaadana way leeyihiin ziyaadadaa wuu fasirayoo waa annadaru ilaa wajhi illaahi ilaahay oo la arko wey nabigaa fasiray sala allah alay wasalam waxaa ka mid a ah iyadana lahum maa yashaauuna fiiha waladaynaa maiid waladaynaa masiid jannada waxay ku leeyihin waxay rabaan oo idin agtaadana ziyaada ay ku leeyihin ziyadadana waa jannada aayadda kale iyo si caddaynaysa waxaa ka mida ah, wujuuhun yowmaidin naadira muminiinta wejigooda maalintaa waa ifaysaa way nuuraysaa ilaa rabbihaa naadira rabbi bay arkaayaan subxaana aayadda afaraad waa aayadda gaalada iyo munaafiqiinta rabbi uu iska xijaabay oo yidhi waa laga xijaabay inay alla arkaan haddii ayaga laga xijaabay xijaabiddaa laga xijaabayna uu yahay darbu min alcadaab qayb cadaab ka midoo iyaga lagu cadaabayo waxay tusaysaa marka in muminiinta laga xijaabin maxaa yeelay haddii muminiinta laga xijaabo waxba gaalada marka waa laga xijaabay waxba mayna keenteen marka kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun muminiinta maalintaas ilahay way arkayaan gaaladana waa laga xijaabaya imaam shaafici raximah اllah ayaa saa ku fasiray kol haddii laga xijaabay munaafiqiin iyo gaalo rabbi araggiisa muuminiintuna waa arkayaan saasuu ka fahmay waana sax wey waxaa ka mid ah laa tudrikuhu alabsaar wahuwa yudriku labsaar waa lgwaa loo soo darishada adilada loo soo darishada kamidta ilaahay alabsaar ma idraagto waxaa la diiday waa nafyu lidraak arag ilaahay la arki oo la ixaatayn karo ilaahay daatadiisa awooddaas ma laha makhluuqa ilaahay waa ka weyn yahay in la ixaateeyo laakiin maxaa la ogolaaday meesha laga fahmay in la arki karo waa la arki karaa marka adiladay ka mid tahay iyaduna wa gayriha min aladila oo ay ka mid tahay cala alaraa'iki yanduruun ayaana lagu fasiray iyaduna yanduruun cumuumka araggaasi waxaa weeyaan ilaahay iyo wax allaa wixii wanaagahaa kale o dhan bay arkayaan muminiinta ehlujanada oo jannada ku jira ee ilahay arkaya subxana wa tacaala wax khasiisay ma jirto cumuumkaa uu soo gelaya marka subxaana axaadiistaasa waa mutawaatir walidalika culamada qaar waxay leeyihiin man ankara ru'yat اllahi fi laakhira faqad kafar ninkii ilaahay araggiisa aakhira lagu arkaayo muminiinta inkiraa waa gaaloobay waa ku gaaloobaya leannahu adilo qur'aana iyo axaadiis qadciyaa ayuu beeniyo diiday bay dheheen waa ku gaaloobaya qolada le rabbi lama arkaayo muctasilada iyo qaar ka kamida ay leeyihiin waxay daliishanayaan daliil daliil athari wa daliil nadari daliil athari iyo daliil nadari daliilka athariga waa aayadda qur-aanka ee nabi muuse ilaahay ku yidhi lantaraani oo waxay leey lantaa waxay faa'iidaynaysaa ta'biid weligaa ima arkaysid buuri ay ka dhigan tahay bay dheheen oo saasay carabi ahaan u faa'iidaysaa bay dheheen lantu waxay faa'iidaysaa wa allaala wixii mustaqbaloo soo socdo dhown la anfiyey ta'biidan ma arkaysa taasna waa lagu qabsado waxaa le carabiyadaasi khata weeyaan laysa calaa cumuumi maa dahabtum caamkaas ma aha qur-aanka kariimka waxaa ku jira laba aayadood oo aayad lan lagu anfiyey oo haddana wixii la anfiyeyna aynan ahayn ta'biid aynan ahayn maxaa ka mid ah gaaladii markii ilaahay ka hadlayay subxaana wa tacaala muxuu yidhi walan yatamanahu abadan bima qadamat aydiihim bisababi maa qadamat aydiihim wallahu calayhum bidaalimiin yacni gaaladu ma arkaayaan ma tamanin doonaan ah. markii la yidhi haddii aad eh, qul in kaana lakum daar alaakhiratu khaalisatan min duuni lakum min duuni naasi fatamanaw lmowt fatamanaw lmowt baa lii haddii khaas inay tahay markaasuu ilahi wuxuu walan yatamanahu abada weligood ma tamanin doonaan abadantaa marka waa ictibaari adduunka intaad joogtaan ma tamaninaysaan inaad dhimataan oo gaalku adduun wuxuu ka jecel yahay ma jirto kun sano inuu noolaaduu jeclaan lahaa taasaa lagu fasiri bidaliil aayaddan kale markii aakhare intii naarta la geeyay ay cabaalaaya maxay dhahayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbi maaligow rabbiga nafta naga qaado tamanigii fiir waa ka way tamaninayaan marka in lantaasi hore aynan ahayn tacbiid weligeeda oo ay tahayn adduunka inay tahay tanna ayadan waa sidoo kaleo lan adduunka intaad joogtaa loo wadaa adiladan kale ee faraha badan ee tusaysa rabbi in la arki doonana way caddaynaysaa daliilka kale ee nadariga ay daliishanayaan waxay leeyihiin rabbi haddii la yidhahdo waa la arki waxaa ka dhalanaysa inuu yahay jismi jismi weeye haddii la dhahana waxaa ka dhalan inuu xadid yahay ilaahay xaadi weeye haddii la dhahana waa mustaxiil waxaas falsafada bay la yimaadeen caqliga ah ee wax uga horreeyay uuna jirin hawshaa wax dhexgala ayaga uga horreeyana mama jiraba jismi waxyaalaha asaga ee sifaat badan ay ku anfiyeen jismi inuu yahay baa ka dhalan ayleey wax yiri oo salafka kamid oo ka hadlay baabkaas maba jiraba qaala xadaana abubakr bin abi shayba ayib baabu macrifati ariiqi ru'ya ilaahay waa la arki subxaanah wa tacaala dariiqada iyo qaabka lagu arki baa la baranaya yaa la baranaya in ilaahay loo arkaayo si aan shakiba ku jirin cariirina eh, ku jirin xadaanii zayd bnu xarbi qaala xadaana yacquub bin ibrahim xadaana abi can hishaabin qaala can cطaa bin yaziid ilayfi ana aba hurayrata ahbara ana naasan dad baa qaaluu waxay dhaheen lirasuulillahi waxay ku dhaheen calayh salaam yaa rasuul allah hal naraa ma arkeenaa rabbanaa rabbigaana yowma alqiyaama maalinta qiyaama ma arkeenaa ma arkeenaa su-aashaa jawaabteeda maxay noqon nacam may noqon soo maha laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam su-aal haddii la weydiiyo wuxuu samayn jiray su-aasha ayada ah jawaabteeda wax ka nafci badan hadduu jiro nafcigaasi u sheegi jiray ku dari jiray intuu ka jawaabo yuu nafciga ugu dari jiray markay saxaabadu dhaheen yaa rasuul allah ana natawada bimaai lbaxri biyaha badda ma ku weysaysanayna biyo la-aan biyaha nagu yar badda doonta fuulayna haddaan cabna biyihi macaana waan oogaynaa biyaha baddana waa dhananta lama cabbi karo ee biyaha badda ma ku weysaysan karaa nabigu wuxuu yidhi nacam Ah, huwa alxilu maauhu biyahan dahuru maauhu huwa tahuuru maauhu alxilu maytatuhu biyaha waa daahiro waa lagu weysaysan karaa maytadiisa iyo waxa aad aragtaana kor hahaabina xalaal bay inay tahay iska cuna buyu waxay weydiiyeen biyaha buu ahaa laakiin wuxuu og yahay markay doonta qaataan oo badda ay dhex socdaan meelaha qaar bil iyo ay ku jiraayaan inay siday biyo ugu baahdeen cuntana u baahan karaan oo ishabanu ka dhammaan karto marka inay wixii ay helaan oo mallay oo hahaabayana ay iska cunaan taasuu nabiga alay slam ugu daray tanna waa sidaasoo hal naraa rabbanaa markay dhaheen yowma alqiyaama faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allah alay wasalam hal tudaaruuna man inagu dhibi qayrkii ma idin dhibaya tudaaruuna iyo tadaaruuna ay tadaaruuna iyo tatadaaruun hal yaduru bacdukum bacdan fii ru'yati alqamari laylata albadri bay noqon markaas hal tudaaruunana waxaa weeyaan wax dhiba ba inaga soo gaaray idinku fii ru'yati alqamari dayax aragiis leylat albadri afariy tobnaada oon daruur lahayn riwaaya kala caddays dayax afariyo tobnaada oo habeenka ugu iftiimadan yahay ee uu dhammaystiran yahay habeenkaa asaga ugu iftiimadan yahay daruurna ayna kaa qarinaynin wax cariiri oo kaa soo gaadhay araggeeda miyaa jira waa maya gurigeeda hortiisa adoo fadhiyaad arkaysaa qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuul allah cariiri naguma soo gaaraya dhibaato qaala hal tudaaruuna waxaan dhibi fi shamsi qorax laysa duunahaa sokadeeda saxaabun daruuri uusan jirin oo daruuri inaga qarinayn araggeeda waxa wiiliya iyo dhibo inaga soo gaari miyaa jira qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuulallah maya qaala fa inakum idinku tarawnahu ilahay baad arkaysaan kadalika saasaad u arkaysaan ayagu waxay weydiiyeen ma arkeenna bes laakiin tawdiixa iyo si uu caddeeya u adkeeyay fiiri nabiga alai slam kadalik tashbiiha marka kadalikadaas ma aha tashbiihu lmara bilmar'a ma ahee waa taxqiiqu tashbiihi ru'yati biru'ya aragtidii aragtida xaqiiqanimadeeda aad qorax iyo dayax aad si xaqiiqaa u arkayso biduuni daymin walaa darar aad arkayso yaa waxaa lagu shabahay xaqiiqada ilaahay araggiisa la arki doono xaqiiqanimadeeda iyo wuduuxa iyo saan cadiidi midna kaasoo soo iyo culays taasaa laisku shabahaya ee maaha qorax iyo dayax in ilahay laisku shabahaya subxaana wa tacaala waxa la arkayo qoraxda iyo dayaxa nabigu uu noo sheegay iyo aragga kale allah layskuma shabbahayee aragtida qofka iyo sida uuna cadhiidi iyo dhib uga soo gaarayna qorax iyo dayax aragtidooda yaa isla asaga wax darar iyo cadhiidi uuna ka soo gaaraynin biru'yati illaahi subxaanahu wa tacaala yajmacu allahu nnaasa ilaahay dadkuu kulmin doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo fayaquulu wuxuu dhihi doonaa man kaana yacbudu shay'a ninkii wax caabudaaya falyatabichu ha raaco fayatabicu wuxuu raacayaa man kaana yacbudu shamsa qofkii qorax caabudi jiray ashamsa qoraxdii buu raaci wayatabicu wuxuu raacay man kaana yacbudu alqamara dayax wixii caabudi jireen alqamara dayaxii buu raacayaa ajraamta samaawiga dad baa caabudi qoraxda xidigaha wacas nabiyullaahi ibraahim qoomkii qoomkii loo diray gaaladaha xidigaha iyo dayxayahaasay caabudi jireen waa marka markaa xiwaarka la galay markaa bal aan fiirina aan caabudna bal markay dhacaan uu yidhi anigu ma arjecli waxaan dhacaaya ee baaba'aya laa uxibu laafiliin waa kii lahaa wax dhacaayo baaba'ayoon la arkaynin oon aniga iga warhaynin oo iska maqnaan intaasoo saacadood ilahay si ay igu noqon ayagoo uga caqli celinaya fayatabicu qof walba wuxuu caabudi jiray buu raacaya hadduu raaco wax allaale wixii jamaadaad ahay la caabudaaye ee oo idil iyo wixii caabudaayeen wixii caabudaayey wixii la caabudaya intaba naar baa la iskugu geenaya antum inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi inakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahanam laakiin wixii muslimiin iyo mu'miniin iyo ambiye iyo malaa'ig ahaayoo allah allahon shaqaba ku lahayn waxaasi ilahay waa ka badbaadinaya subxaanahu wa tacaala in aladiina sabaqat lahum min alxusna ulaaika canha mubacduun ilahay waa ka badbaadinaya makhluuqii waxaa lasku haystaa marka qaar baa loo caabuda hunduuskan hadda hindida waa aragtaa looday caabudaya qof muslima oo hindi ah hadduu neef lo-a uu gowracdo oo uu arka asagoo gowracanayo halkaas asagna lagu gowraci loodaasay caabudayaan oy didinayaan oy ilaashanayaan oy kolkoolinayaan loodii marka ayaga iyo wixii ay caabudayeen miyaa la raacin ayadda caamkeeda misa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabu naarta wadageliyo oo isku baabi'iyo dhammaantood qudradiisa iyo awooddiisa waxba kumaaha cadligiisuna waxba maaragtay ma nusqaaminayso makhluuqa ilaahay baa iska leh waalkhaaliqu yatasarufu fii khalqihi kayfa sha suuraba ugu tasarufi laakiin waxaa dhici karta inay soo galayaan waxa aayadaha kale nusuusta kale ee sheegaysa in turaab laga dhigi doono markii wax walbaba waxay kala maamulo in carada lagu dari doono oo ayagana taas laga soo reebayo cumuumka aayaddaas wayatabicu man kana yacbudu dawaaqiit dawaaqiidda wixii caabudi jiray waxay raaci doonaan dawaaqiita dawaaqiid maa cubida min kayr illah ilahay kayrkii wixii la caabudo dhan baa daaquud la dhahaa noocu ahaadaba daaquudkii caabudaayan baa la raacin doonaa qofka dad raaca dad dhaqankii oo qur-aankii iyo markay isku hor imaadaan caado iyo curfi iyo waxbaa xeer xeerka raaca caabaduu min kayr illah ilahay kayrkii bay caabudeen waa ruubaantii uu ilaahay ka sheekaysa nabigana uu yihi calayh salaam markuu yihi maanaan caabudi jirin saxaabigu waxay xalaaleeyaan soo mayna qaadan jirin xalaashadii wax xaraaman ahaa hadii cibaadatu wata cibaadada wa tabqa hadi lumma ummadana soo haraysa fiiha dhexdeedu munaafiquuha munaafiqiinta iyadoo wadata soo hari munaafiqiintii baa la socota ila marka hore adduunka la jeedeene meel baa lala gaadaya lagu gaadaya lagu ceebayn doonaa fayatihim allahu ilahay baa u imaan tabaaraka watacaala fii suuratin suurad buu ugu imaanaya muminiintii munaafiqiinta wada socda hayra suuratihi suuradiisii aan ahayn allatii yacrifuuna ay ku yaqaaneen suurada ilaahay lagu yaqaanay ee sifaadkiisa kamaalka ah xumbaarsanaa laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ahaa suuraan ahayn buu ilahay ugu imaanayaa imtixaanan waikhtibaaran waa imtixaan imtixaanka weli daba socda waa la ikhtibaarayaa bal waxay falaan oy sameeyaan fayaquulu ilaahay wuxuu leeyay ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna waxay leeyihin nacuudu billahi minka ilahay baan kaa maangallay haadaa makaanuna meeshaan meeshaanadii wey xataa yaatiina rabbuna ilaa rabbigaana uu nooga imaado fa faida jaa rabbuna markuu rabbigaana noo yimaado jaa iyo ityaani waa sifaatka ilaahay uu leeyahay ficligaa wey sidaasaan ku socodsiinaynaa biduuni taxriif walaa takyiif walaa tamhiil walaa tashbiih inagoo aaminsan laysa ka milihi shay huwa samiicu lbasiir nuhbitu ma ahbata allahu linafsihi o ahbata rasuuluhu sala allah alay wasalam linafsihi lilahi subxaanah wa tacala cala allah ilahay wuxuu naftiisa asagoo isku sugay ama nabigiisa uu ku sheegay sidays tahay baan ku maraynaa annagoon ta'wiil iyo taxriif iyo tamhiil iyo tashbiih midna sheegaynin aayadda qur <clears throat> oy hortaagan tahay in ilaahay makhluuqiisa lagu shabaho laysa ka milihi shay baa hortaagan wahuwa samiiculbasiir samciyo basar oo ilahay loo ihbaatiyeyna waxaa weeyaan sifaatkii ilaahay inaan la taxriifinina siday taa lagu maro ayay ayadan u taagan tahay marka sifaatulkamaal buu ilahay leeyahy makhluuqiisa ma shabahaya subxaana inaad bedesho oo lafdigii carabiga ah qur'aaniga ah sunnagii ahaa saxaabada nabiga calayh salaam ayna weydiinin nabiga nabigana uunan ta'wiilin fasirin ta'wiil aad la imaado taxriifu lkelimi min bacdi mawaadicii bay noqonaysaa in quraanka iyo sunada iyo adilada la taxriifiyo sifaatka alleh ayay soo gelaysaa in aladiina yulxiduuna fi aayaatina bay soo geli ayib ilxaadkii bay soo gelaysaa iyo bedelkii faida jaa rabbuna carafnaah waan garanaynaa bay dheheen fayatiihim allahu tacaala ilahay baa u imaanaya fii suuratii suuradiisiba oo u imaan alatii yacrifuuna ayay ku yaqaaneen fayaqulu wuxuu leeyay ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna waxay leeyan anta rabbunaa baa tahay fayatabicuuna waa raacayaan wayudrabu siraadu siraadkii baa la dejin siraadkii waddadii la maraayay bayna dahraani jahannam jahanamo dusheedaa la saarayaa buundadaas waa waxay cariiri ku ah qofkii loogu talagalay inuu cariiri ku noqdo oo seef oo kale ah qofkii loogu talagala jari oo kalaaliiba qofkii loogu talagala qaban kii kalena waxaasoo dhan maarkaayo orad buu ku maraya faakunu waxaa noqonayaa ana aniga buu nabigu yidhi iyo wa ummatii ummadayda awala man yujiiz dadka ugu horreeyaed gudbaan noqon doonaa buu nabiga sala allah alay wasalam walaa yatakalamu yowmaidin maalintaa ma hadlaayo ila rusulu rusushu maa hadli waa mawaaqif aakharo iyo qiyaamo mawaaqif weeye meelo la wada hadli oo la cabaadi oo la sheegani oo la bulaami iyo meelo aan la hadli karin lagu hadli karo rususha ka ahayn ay jirin wey meeshaa markii la maraya rusushan baa hadli wa dacwa rusuli rususha ducadooda yowmaidin maalintaa allahuma sallim sallim wey weli naseexadii iyo ducadii bay ummadahooda la daba taagan yihiin ilaahuna badbaadbaadi ilaahu badbaadi allahuma sallim sallim halkaasay taagan yihin wa fii jahannama jahanama waxaa ku yaal oo ka laadlaada kalaaliidun kalbado milu shawki sacdaan shawki sacdaan geedka la yidhahdo qodaxdiisa shawki sacdaan sacdaan qodaxdiisa oo kale ah hal ra'aytum sacdaan buu nabigu weydiiyey sacdaan geedka la yihahdo ma aragteen qaaluu waxay dhaheen nacam haa yaa rasuul allah qaala nabigu wuxuu yidhi fa inahaa birahaas qalqalloocan ee jahannamo qararkeeda iyo geesaheeda ku yaalla milu shawki sacdaan geedkaa sacdaana qodaxdiisa oo kale wey waa tilmaan lagugu fahansiinayo geedaha qaar baa sidaas oo kale usoo qallocsan hilibka birta lagu qabsado oo kale wey iyo midda mallayga lagu dabto oo kale saa wax u qallocsan wey waa tashbiih lagugu tashbiihin ama lagu miaalinayo litafham inaad fahamta keliya hayra anahu fiiri marka geedkaa baalka asaga kalaaliibta hayra anahu kalaaliibtu iyo birahaasi laa yaclamu ma ogo maa qadru cidamiha weynankeeda intay dhan tahay ila allahu ilahay baa garan inta ay weyn tahay ee xirayso ifayso ee naar tahay ee qofka ay qabato ayna sii daynaynin ee qofkii lagu talagala ay ku ridayso qoxaas ilahay baa garanaya takhdifu nnaasa dadkay dafaysaa biacmaalihim bisababi acmaalihim camalkoodii ku dafi nin walba camalkiisii wey dad camalkiisa uu mootinayaa kalbarqi kuwana camalkoodii waa socod kuwana camalkoodii intay maaragtay socodkii uu gaabto yay gurguranayaan kuwa intay qabato soo goyso y haddana sii dayni baa intaa u gooyey fa minhum lmu'minu mu'min baa ka mid ahoo baqiya badbaaday biamalifa minhum lmu'minu baqiya bicamalihi ah. camalkiisii buu ku baaqi noqday baqiya wuu baaqi noqday naartii buu ku baaqi noqday bicamalihi bisababi camalihi camalkiisii sababteed camalkiisi waa mu'min sax laakiin camalkiisii waa yaryahay dunuubtiisibaa badan marka camalkiisii ma marin karo way qabanaysaa marka meesha qaban kuway ku tuuri kuna intay googoosato dhiig ka keentay sii dayni wa minhum waxaa ka mida almujaaza mid la gudbinayo xataa yunajaa ilaa laga badbaadiyo muminiintii midna waa badbaadaya kuwa badbaadi baa kalbarqi kalriixi ka ajaawidi alkhayli kaljamali kasacyi rijaali ka ilaa akhiri saasay u kala koreeyaan qaar hilaax oo kale ku mari qaar sidii dabeeshii qaar sidii maaratay faras orod ordaaya qaar nin ordaaya <coughs> minhum mujaazi isa wadageli xataa yunaja xataa idaa faraqa allahu markuu ilaahay bogo dhammaystira loo wadaa faraqa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax mashquuliya ma jirto wax walbaba maamulkiisa ilahay wax kaga mashquuli waxuu kaga mashquuli wax kale ma jirto ee waxaa laga wadaa idaa faraqa markuu dhammaystiro allahu min alqadaa'i faslulqadihii iyo kala xukunkii bayna alcibaadi addoommaha uu kala xukumayo iyo xisaabtii markuu dhammeeyo wa araada uu doono an yukhrija inuu kasoo wixii wixii janno loogu talagalay hore janno uu ka galo intii naarta gashay waxaa ka mida ah kuwa mu'miniina laakiin dembigoodii kabaa'irta ah loo haysto naartii lagu tuuray kuwaasa marka waxaa weeyaan shafaaca bilaaban wa araada uu doono an yukhrija inuu ka soo saaro biraxmatii naxariistiisa sababteed man araada qofkuu doono min ahli naari ka mida amara almalaa'ik dadka ehlu ku jiray qofkuu dabca ilaahay inuu naxariistiisa kaga soo saaro malaa'igtii buu u ogaalan inay shafeecaan awliyadii iyo ambiyadii iyo saalixiintii iyo shuhadadii baa shafeeci amara almalaa'ika malaa'igtu buu amrayaa an yukhrijuu inay soo saaraan min naari naarta ay ka soo saaraan man kaana laa yushriku billaah dadki aan ilahay u shariig yeelina shayan waxba dembi weyn waa la yimaadeen laakiin muwaxid buu ha laa ilaaha illa allah buu ku taagnaa miman araada allah dadku ilahay la doono tacaala korahaya an yarxamuu inuu unaxariisto miman yaquul dadkii dhahayay laa ilaaha ila allah soo saara laleh fayacrifuunahum way garanayaan malaa'igtu fi naari naarta gudaheeda iyagoo ku jiray garanayaan malaa'igtu naartii bay ku dhex jiraan dadkii bay ka soo saari ayaga ma gubanayaan waxaad garanaysaa naartu waa shay makhluuq makhluuqaho wixii qaban la yidhahdo may qaban ah, malaa'igta marka ma taabanayso bale kuwa la cadaabaayo laftirkooda yaa xubnahooda qaar aad arkaysaa in naarta aan loo ogoleen fayacrifuunahum fi naari naarta gudahooday ku garan yacrifuunahum way garanayaan biaathari sujuud sujuudda aaharteeda raadkeeda bay ku garan aahaaru sujuud acdaau sujuuda toddoba toddoba xubnooda laga sujuudo toddobada xubnood baa naarta loo ogoleen taakulu naaru naarta waxay cunaysaa min ibni aadam bini aadamka naarta la geliya laakiin muminkaa way cunaysaa naarta ilaa aahara sujuudi sujuuda aad harteeda mooyeen waa wejiga iyo labada sacab iyo labada low iyo qadamaynka labada lugood ee farahooda lagu sujuudo toddobada xubnood ninkii salaadda tukanayay naar baa hagal intaa waa loo badbaadin kadibna markii la dahiro oo dembigiisi laga jaro jannada baa u dambaysa muminiinta laakiin cadaabku waa kulul yahay naartu way xaruun badan tahay ololkeeda iyo qarmuunkeeda waa xun yahay ilahay aa naga badbaadiyey subxaana xarama allahu cala annaar ilahay naar wuxuu ka xarimay an taakula inay cunto ahara sujuud fayukhrajuun waa laga soo saaraya min annaar waqad imtaxashu ayagoo dhuxuloobay ayagoo dhuxul noqda laga soo saari weliba kuwa maaragtay qaar ba waxaad arki doontaa way dhimanayaan imaataa jirta wax lagu tilmaamay xanuunkaa hore markuu qabto oo gubtaan nafti waa laga qaaday xanuunka sidii markaa sida gaalada oo kale ee kulamaa nadija juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha ee markay uu jirkii baaba'aba jir horle cusub iyo dhiiggii cusub iyo muxuu aha cusub loo saarayo si ay u dhadhamiyaan mar walbaba gaalada wey kuwa ah. laakiin muminiinta way dhuxuuloobaya marbaa amujuqunoo yaa shuqul la siinaya kadibna naftiiba waarata xanuunkeedii waa la dhaafinaya waa la dhaafinaya kadib maamaa ul xayaad intii lagu rido biyo meeshana ayay dib usoo noolanaya usoo dhalanaya waa ka xadiidu saadiqu lmasduuq rasuulka hadalkiisa sala allahu aleyh wasalam fa yusabu calayhim waxaa lagu shubi maaulxayaati biyihii noolasha biyo meesha ku ku yaalo jannado maaulxayaad lea lagu daadin fayambituuna markaasay soo dhalanayaan minhu maaulxayaad biyihiiba ka soo dhalan kamaa sida ay tambutu usoo dhalato alxibatu cayada fii xamiili sayli daadka meeshuu maray daadka meeshuu maray ga soo dhalato caye iyo maxaan sugaa waxaa jira wax markuu roobka do'o dirbaba soo baxa marka dambena waxa u horeeya baabi'i waa ayaga cawska qumanee gaamuray muddo markii la gaaro oo si fiican dhulka ayuu ka soo baxaya isagoo jirridiisa wata kan laakiinse waxaa weeyaan wax markaa baabi'i markuu daadka saa u maro meeshuu maro sida cayada ooga soo baxdo iyo maxaan sugaada ooga soo bilqado saasoo kalea ah dadkii dhuxusha ahaa ee lagu guray meesha yay gebiyaha oga soo dhalanayaan usoo dhalanayaan markaasay deena dib loo nooleen oo jannada la gelin uma yafraqu allahu tacaala ilaahay wuxuu dhammaynaya min alqadaa'i xukunkii bayna alcibaad uu kala xukumay iyo maamulkaas wa waxaa ku harhaya rajulu ninbaa hari wixii naar la geliyo ehlunaarka naarta lagu rabay ehlujanadiina jannada la geliyo wixii naar ku jira laga soo saaro ninbaa u dambayn yabqaa rajulu nin baa hadhi muqbilun biwajhi wejigiisa uu ku jeedo qaabiliyey cala naari naarta wa huwa aakhiru ahli ljanna waa ahluljannaha ninka ugu dambeeya dukhuulan gelitaanka aljanna jannada la galo wax naarta laga soo saaro ugu dambeeyaa wax jannada galana waa ugu dambeeyaa fa yaquulu wuxuu leeyahay ey rabbi rabbigayow waa laga soo saaray laakiin xagga naartii buu kusii jeedaa isrif wajhi wejigaya ka leexi cani naari naarta fa qad khashabanii waxaa i halaagay oo i dhibay riixuhaa urkeeda qarmuun dadkii baa meesha lagu gurayaa milalkoodii iyo madaxdoodii iyo dhiiggoodii oon kala joogsi lahayn oo webiyaal iska noqday urkii baa halka ka soo kacaya wa axraqanii waxaa i gubay dakaa waa olalkeediina waa inleefayaaye ilaahu iga leexiyo oo iga jeedibiyo fa yadcu llaha ilaahay buu baryayaa maa shaa allahu ilahay intuu doono an yadcuuhu inuu baryo alla baryo baryadiibuu wadayaa uma yaquulu llahu tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay hal casayta ma mudan tahay ma dhici kartaa in facaltu haddaan kuu sameeyo daalika baryadaasi bika adiga oon kaa leexiyo wejigaada naarta ka leexiyo an tasala inaad weydiiso hayrahu wax kale ma laga yaabaa fayaquulu wuxuu leeyahy laa maya asaluka laa as'aluka ku weydiisan mahayo hayrahu waxaan taa ahayn ku weydiisan mahaye ilaahu mar uun wejigayga naarta ka leexi wayucdii ilaahay buu siinayaa rabbahu buu siinayaa min cuhudin ballamo iyo wamawaahiiqa heshiis iyo ballan dhaar lagu adkeeyey maa shaa allahu intuu ilaahay dooro ayuu ilaahay la gelaya ballan adagoo dhaar lagu adkeeyey buu ilaahay la geli inuuna su-aal dambe weydiisan doonin fayasrifu yasrifu allahu ilaahay wuxuu leexinaya wajha wejigiisa cani naari buu ka leexin fa idaa aqbala caadadii marka basharka iyo binu aadamka lagu yaqaanay markuu helo inuu wax kale sii tamaniyo markuu wax helo inuu wax kale sii raadiyo dhaqankii ka guuri mahayo tiibaa marka ilaahay ku abuuray oo e, jibilli ah oo lagu abuuray faida aqbala cala aljanna hadduu jannada ku jeesado oo wara'aha jannada u arko sakata waa yar aamusi maasha allah intuu ilaahay doonaa yaskuta inuu aamuso xogow buu yar aamusi oo isyar celin jannadii iftiinkeedii iyo dhalaalkeedii iyo muuqaalkeedii baa u yar muuqda markaasu xogow naxdin faarixa ayuu yar maarata fiirinaya oo yar aamusnaanaya uma yaquul waa isxajin waaye wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow qadimnii ii dawa ilaa baari ljanna jannada albaabkeeda igee fayaquulu lahu lahu ilahi baa ku leeyahay wuxuu ku dhahaya alaysa miyuunan ahayn qad acdayta kaadii siisay ood bixisay cuhudaka ballantaadiiyo wa mawaahiiqaka mawaahiiqda waa jamcu miihaaq waa ballan dhaar lagu adkeeyey laa tas'aluuna inaad iweydiinaynin hayra dalika su-aashii hore waxaan ka ahayn hayr aladii acdaytukaan ku siiyey waxaan inaad iweydiinaynin soo kii ballanta aad gashay maaha waylaka ya ibna aadam ina aadam maa aqdaraka maxaa ka badan ballanka bixidaada fayaquulu wuxuu leeyahay rabbi rabbigayow wayadcu allah intuu ilaahay baryo yaa rabbi ku celceliyo xataa yaquula lahu ilah uu ka yidhaahdo fa ilaahay yaa haddana la hadli fahal casayta ma mudan in acdaytuka haddaan ku siiyo dalika inta aad sheegatay oo janada albaabkeeda lagu dhowaalay an tas'ala hayra inaada iweydiisanayn wax kale fayaquulu laa maya wacizatika cizadaada ku dhaartee jawaazu lqasami bisifaati illaahi ilaahay sifaatkiisa in lagu dhaaran karo sida asmaadiisa lagu dhaaran allah iyo rabbi iyo muxuuha raxmaan iyo casiiz asmaadiisa yaa sifadan lagu dhaaran karaa sifat lciza wacizatika wajabaruutika waqudratika waa lagu dhaaran karaa laa wacizatika ku dhaartee fa yucطii rabbahu rabbigii wuxuu siin maa shaa allah ilaahay intuu doono min cuhuudin cahuud iyo wamawaahiiqa ballamo la adkeeyey fayuqadimuhu ilaahay baa horay u qaadaya ilaa baabi ljanna jannada albaabkeeda la istaajinaya faidaa qaama calaa baabi ljanna jannada albaabkeeda hadduu istaago infaqahad waxaa u furmaysa lahu ljanna jannada u furmaysa iniah infitaax jannadii baa u furfurmaysa kaannaha tadxak sida iyadoo qoslaysaoo kale jannadii baa u furmi oo deena bidhaanteedii beelfadbu warkooda ka fiirinaye hadda waata geedaheedii iyo dhalaalkeedi iyo quruxdeedii fara'aa wuxuu arkayaa si dhaba maa fiiha wixii dhexdeeda ahaaday oo min alkhayri barwaaqiya wa suruuri farxa ayuu fiirsanayaa fayaskutu waa yar aamusi maa shaa allahu an yaskuta intuu ilaahay qadaray u aamusu aamusnaanayaa uma yaquulu wuxuu leeyahay ay rabbi rabbigayow adkhilni ljana jannadan igeli ilahu igeli buu leeyahay fayaqulu llahu tabaaraka wa tacala lahu wuxuu ku leeyahy alaysa qad axdayt soo kaad bixisa cuhuudaka wa mawaaiiqak anlaa tas'ala inooday weydiiseen hayra maa ucdiita wixii luusa waxaan ka ahayn waylaka ya bna aadam hadalladiisa marka waa kan maa aqdaraka maxaa kaa ballan buris badan ballan aad gashay maxaad burisaa oo waxaad tiri maqama sawirayo iyo ma dhahayo iyo ku noqon mahayo haddana waa lagu noqon fa wuxuu leeyahay addoonkii ey rabbi rabbigayow laa akuunu ahaan mahayo hayga dhigin ashqaa khalqika khalqigaada midka ogu bacawsan ogu dhurdarsan ogu na'yaan daran ogu nasiib daran yow hayga dhigin raxmaddaada waasicaan rabaa falaa yazaalu yadcu llaha inuu ilahay baryi ka suuri maayo xataa yadxaka allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku qoslaaya minhu xaggiisa daxika waa kalimo carabi ah daxika dixki laakiin aanan garanaynin wey sifadeeda iyo nooceeda iyo keenna iyo mid lamida iyo makhluuq midna ma aha intaa waan hubnaa maxaa yeelay laysa ka milihi shay wahuwa samiiculbasiir baana baraysa laakiin haddana sifatu dixki iyo farax iyo suruur iyo muxuuha cajab iyo qadab sifaadka ilaahay uu leeyahay isaga isku tilmaamay nabigana uu ku tilmaamay namaruha kamaa jaat siday ku timid baan ku maraynaa lafdiga carabiga ana lafdiga u dhigmay af soomaaliga lagu fasiri kee yufham si loo fahmo faida daxika allaahu minhu laakiin ha tawiiliso oo cibaara aad tirada cibaara cibaara can raxmat illaahi wa ridaah ridihi ilaahay waa ka raadli noqon waxaa weeyaan waa ta'wiil waayo daliil la omaysi tawiilkuna haddaadan qariino iyo daliil loo haynin saarif ah lama ma banaana lama hayo faidaa daxika allaahu minhu qaala ilaahay baa wuxuu leey udkul janna or jannada gal hadda jannada gal waa laga raadli jannada gal faidaa dakalahaa markuu jannada galo bal weydiiso tamana tamani bal wuxuun un majeero oo isdheh waxaayo waxaasaa rabbi lahaa intaas intaa janno intaa le gurya intaa le wax sheego fa yas'alu rabba rabbigii baa subxaana wa tacala yuu weydiisanaya wayatamanaa waa tamanin allah waxaasaan rabbi lahaa waxayaa isiiya ilah waxaa isii xataa in allaha ilaahay yaaba layudakirahu xasuusinaya in allaha ilaahay baa layudakiruhu xasuusinaya min kada wa kada markii ka soo dhammaato u yidhahdo bas intaasa filan ayuu ilahay leh waxaa waxaana xasuuso xataa idanqadacad markay dhammaato oy ay gooda bihi isaga alamaani yidadiiladii iyo wuxuu weydiisan lahaa oo dhan ee la jeclaayo markay ka dhammaadaan qaala allahu tacala ilahay ku leeyahay dalika laka intaasoo dhan waad leedahay aad sheegatay wa milu isagoo kalena macahu waa kuugu daray ayuu ilahay leeyahy subxana wa tacala waan kugu daray jannada wax dhammaan maaha wax buuxsami maaha ninkai ugu dambeeyey ee naar laga soo saaray intuu galo oy jannada weliba iska bannaan tahay yuu makhluuq ilaahay intuu abuuro jannada gelin doonaa subxaanahu wa tacaala xadiis saxiixa ku timi dad baaba loo abuuri aan weligood waxba la imaanin oo la gelin qaala cadaa ibnu yaziid marka jannada intaa leeg baaxadeeda een dhammaanaynin buuxda ninkii aan boos ka helin ka warrama qofkii boos ka waaya oo qaba oo la boos kuma lihid soo nasiib darro maaha nacuudu billahi min dalik nacuudu billahi min alxirmaan ilahay baan ka maangallay qaala cadaa ibnu yaziid wa abu saciidin abu saciid alkhudri baa maca abu hurayre ag fadhiya laa yaruddu calayh kuma radinaynin min xadiidihi shay-an waxba kaba radinin inta uu abu hureyre xadiid ka sheekeynaya oo taabiciintii caday bnu yaziid u warramayay abu saciid alkhudri baa ag fadhiyayoo inna wuxuu sheegaya kuma inkirin xataa idaa xadaa abu hurayra abu hureyre markuu sheegay oo uu marayo ana allaha qaala lidalika arajul wuxuu ku yidhi wamiluhu maca intaad sheegatay iyo labalaab baan kugu daray intaasoo kalean kugu daray intaa markuu sheegay abu hureyre qaala abu saciid wuxuu yidhi wacasharatu amhaalihi maca toban laab ayaa lagugu daray dheh yaa abaa hurayra qaala abu hurayra wuxuu yidhi maa xafidtu ma xifdin ilaa qawlahu baan xifdiyay aniga nabiga hadalkiisa uu yidhi dalika laka wa miluhu macahu intaasaan xifdiyey qaala abu saciid wuxuu yidhi ashhadu waxaa maqhraatikaaho icdoon haddaba aan hubaa anii xafidtu inaan xifdiyey min rasuulillahi aan ka xifdiyey calayh salaam qawlahu dalika laka intaasaad leedahay wa casharatu amhaalihi isma afinayso abu hurayre wa miluhu macahu u joogaa cashirka walaakiin abu saciid alqudri wa casharatu amhaalihi buu nabiga ka faa'iidaystay waa ziyaada ziyaadaduna sideedaba wax tacaaruda ma keento cadadka asqarka ah iyo midka akbarkana waa isgelayaan akbarkaasaa camimaya marka waa ziyaadatu hiqa maqbuula qaala abu hureyre wuxuu yidhi wadalika arajulu ninkaas ma aragtaan ninka asaga ahee aad arkayseen ee la yidhi jannada intaad sheegatay iyo tobanlaab baad leedahay aakhiru ahli ljanna ahljannaha midka ugu dambeeya wey dukhuula gelidda aljanna jannada la galo qaala xadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan addarami qala xadaana akhbarana abulyaman alxakam bnu naaficin qala akhbarana shucayb bn abi xamza can الzuhriy qala akhbaranii saciid bnu musayib wcaطaa bnu yaziid اleydi ana aba hurayrata akhbarahuma ana الnaasa dadku qaaluu linabiyi waxay ku dhaheen sala اllah alيه wasalam ya rasuul allah hal naraa rabbana rabbigaana ma arkayna ywma alqiyaama wasaaqa alxadiid bimili macna xadiidi ibrahim ibnu sacdin وxadثna mحamed بن rاafici qal xadثna cabdالرaزاq akhbarana macmر can hamaam bn muنabihin qaal hada saxiifadan maa waa saxiifadii iyo axaadiistii uu xadaana noo sheegay abu hurayra can rasuulilaahi nooga sheegay sala allah alay wasalam fadakara wuxuu sheegay hamaam axaadiia buu sheegay minha axaadiistaa waxaa ka mida wa qaala rasuulullah waxaa la dhahaa saxiifatu hamaam min manabi can abi hurayra sanad keliya ay leedahay hada maa xadaana abu hurayra can rasuulilaahi iyay wada leedahay markaasuu deen hadba inta munaasabkaa ah ayuu inkaa fadakara minha axaadiia minha waxaa ka mida wa sal slam intana saxiifadii ka mida ah, nabiga inuu yidhi ina adnaa maqcadi axadikum axadkiin boosaskiisa iyo meeshuu ka degaayo min aljanna jannada booska oogu yar an yaquula lahu waa inuu yidhaahdo ilaahay subxaana tamana war wuxuu sheego fayatamanaa wuu tamanin wayatamanaa wuu tamanin wuu sheegan fayaquulu lahu ilahay baa ku leeyahy hal tamanayt makaa dhammaatay waxaad rabto idilba haddaad rabto adduunkao kalean rabaa fayaquulu wuxuu leey nacam haa fayaquulu lahu ilahay baa wuxuu ku leeyahay faina laka waxaa leedaha maa tamanayt wax allaala waxaad jeclaatay oo sheegatay wa milahu macahu isagoo kalena waa laguu daray waa xadiid abi hurayra xadiid abi saciid alkhudrina wa casharatu amhalih وxadثnي سwayd بن سعيidi qال xadثnii xفص بن maysرة عن زayd بن أسلم cadawi عن cطاء بن yasاr عن abi سacيid الkhudriي أna naasan dad fii zamani rasuul xilligii nabiga qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah hal naro rabbana ma arkayna yowma alqiyaama qaala rasul lah sal slam nacam haa qaala hal tudaaruuna wax dhiba iyo caliilo inaga soo gaari ma jiraa fii ru'yati shamsi qorax araggeed bidahirati duhur joogta saxwan oo haddana faydan wax daruura aan lahayn laysa macaha saxaab waa lagugu sii fasiray saxwantii laysa macaha saxaab lagugu fasiray wax daruuroo kaa qaran ay jirin wahal tudaaruuna waxaa kale inu weydiiyey fii ru'yati alqamari dayac aragiis wax culays iyo dhibow kaa soo gaari ma jiraa leylat albadri afari tobnaadahoo saxwan haddana ay daruurtii faydan tahay oo laysa fiiha saxaab daruur aan lahayn qaaluu waxay dhaheen laa yaa rasuulalla maya waxaan yidhi ah iyo wax dhib ahoo aan isku dhibayno ii bannaan aan arkay iyo aan arkay midna ma jirta nin walba fadhigu ka arki qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi maa tudaaruuna marka darar iyo dhibaato inaga soo gaari mayso iyo diim iyo cariiri fii ru'yati illahi ilahay araggiisa tabaaraka wa tacala yowma alqiyaama ila kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima labada aragoona sidan inagu dhibi mooyeene wantafaa dalika dararkaasna waa anfobay ma dhacayso wakadalikum hada aragga ilaahayna waa sidaas laa dararaa culays iyo cabiiri iyo arag la'aan midna ma jiro mid walba meeshiisa iyo gurigiisa iyo sariirtiisa ayuu rabbi ka arkaya subxaana ehlu jannihii iyo mu'miniintii weeyaan allah naga dhigo ida kaana yowma alqiyaama maalinta qiyaama markii la gaaro adana muadinun adana waxaa dhawaaqaya muadinu mid dhawaaqaya naadi dhawaaqi wuxuu leeyahy liyatabic kullu ummatin ummad kasta ha raacda maa kaana tacbudu waxay caabudi jirta qolo walba waxa ilaah weeye ay dhihi jirta caabudi jirta laga reebi waaye maanta ha raaco wax diidi kara ma leh markaasu qof walbaba meeshuu caabudi jiru raaci falaa yabqa axadun qof ma soo harayo kaana yacbudu caabudi jiray kayr allahi ilahay kayrkiisa subxaanahu min alasnaami walansaar asnaamta iyo asnaamta waa isku mide eh. ilaa yatasaaqaduuna fi naar intay raacaan waxay caabudi jireen yatasaaqaduuna waxay ku daadan fi naari naarta ku daadan xataa idaa lam yaqa markuuna harin ilaa man kaana wixii yacbudullaha ilaahay caabudi jiray min barin baari iyo faajirin faajira markuu soo haro wixii mumin ahaa laakiin ama baari wanaagsan ama faajir ilahay wuu rumeeye caabudo laakiin unuub fujuur bu la yimid iyo dunuub waaweyn aqubari ahlilkitaab iyo ahlulkitaabkii baaqiga ahaa wixii ahlulkitaabka ahaa ee dadka kale laga soo reebay qubar ahlulkitaabka wixii muminiin ahaa waxay gelayaan ilaa man kaana yacbud ullaha min barin wa faajir bay soo geli laakiin intii gaaladaheed ee cusayr iyo masiix caabudi jiray kuwaana ayana waa laga soo reebi kuwii hore maxaa yeele kuwa si gaara loo fadleexan rabaa kitaab baa lagu soo dejiyey towraad iyo injiil bay haysteen waxay caabudeen ambiyadii ilaahiy iyo saalixiintii bay caabudeen markoodii xumaa ay ku hadli jireen ku hadaaqi jireen ayaa hortooda lagu fadeexinayaa oo laleeyaha haye wakaas waqubari ahlkitaab ahlilkitaabkii oo lasoo reebay fa yudcaa alyahuudu yahuud baa horta gaar loogu yeeri fa yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay maa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen qaaluu waxay leeyihin kunnaa nacbudu cusayr ibn allah cusayr baan caabudi jirnay wiilkii ilaahay fa yuqaalu waxaa leeya kadabtum been baa sheegteen ma ittakhada allahu min saaxibatin ilaahay saaxibo iyo islaan iyo xaas ma yeelanin walaa waladin ilmana ma yeelanin oo ma dhalin famaada tabquun hortooda markii beentoodii lagu caddeeyo yaa alle waxaad doonaysaa bal waxaad hortaan sheega qaaluu waxay dhaheen cadishnaa waan dhanqalannay oon baana dilay cadishnaa oonnay yaa rabbana fasqirana waraabi fa yushaaru ilayhim meel baa farta loo ishaari alaa tarudduun alaa tariduun miyayna aroorayn oo mad aroortaan baa laleehay so waxaa ma aragtaan maad aroortaan biyaha caba la dhihi maayo wax aroor baa loo sheegay aroor ah. alaa tariduuna maad aroortaan fa yuxsharuuna ila annaar naartii baa deena xagga naartii baa loo soo aruurin lagu soo aruurin lasoo xashirin kaanaha iyadood moodda saraabu dhaandabagaalle saraab meel bannaana oo qoraxduna aad u baxayso adood socda waxaad arkaysaa wax aad mooddo biyo fadhiya iyo daad daad aad moodi iyo balliyo iyo biyo fadhiya yaad arkaysaa biyahaas tag markaad tiraahdaba wax yaallaba meesha ma leh kulaal unba taagan wixiina waa sii socdaa saas weeyaan ah, bisaraab ah, kaanahaa saraabna aad moodo yaxdimu bacduhaa barkeed naartii jahanamo yaxdimu uu burburinaya burburin bacduha barkood bacda marka kale ayagoo isburburinaysa oo iscunaysa oo waxay laqdala fayatasaaqauuna waxay ku daadan fi naari naarti bay ku daadan biyihii cabbaday lahaayeen naarti bay ku daadanayaan jazahoodii weeye abaalkoodii allihii khaaliqaaya abuuray ee dur iyo nafciga u hayey ee inay keligii caabudaan ay la rabay iyo intay ku kaaftoomi waayeen oy ku maarmi waayeen yay ilaahay makhluuqiisa aadeen uma yudca nasaara haddana kiristaankii baa loo yeehi fa yuqaalu lahum waxaa lagu leeyay maa kuntum tacbuduun maxaad caabudi jirteen qaaluu kunnaa nacbudu almasiix ibn allah masiix baa caabudi jira wiilkii ilaahay yeesu yeesu kuwan ku haya wey fa yuqaalu lahum waxaa lagu leehay kadabtum been baad sheegteen ma ittakhada allahu min saaxibatin walaa walada ilahay saaxiib iyo walad midna ma yeelanin fa yuqaalu lahum waxaa lagu leehay maa laa tanquun maxaad rabtaan warkii waa dhammaaday aragta ciise nabi ilaahay buu ahaa addoon ilaahay buu ahaa jannadii buu galay idinkii baa go'doon ah maa tacbuduun isagoo intaa wuxuu lahaa ucbudullah ilahay caabuda buu lahaa maada tabuun maada tabquun fayaquluuna waxay catishnaa yaa rabbana waan oonnay fasqirana waraabi qaala fa yushaaru ilayhi markaasaa meel loo ishaari alaa tariduuna maad aroortaan fayuxsharuuna waxaa lagu kulmin ilaa jahannama kaanaha saraaqad mooda dhaanbabagaale yaxdimu bacduha barkeed bacda marka kale uu burburinaayo fayatasaaqaduuna fi nnaar naartii bay ku daadanayaan xataa idaa lam yabqa markuuna soo harin ilaa man kaana yacbud allaha tacaala inta ilaahay caabudi jirtay min barin baarin wanaagsana wafaajirin muslim mumina laakiin faajir oo dunuub weyn waaweyn wata ataahum rabulcaalamiin baa u imaanay subxaana watacala korahay munaafiqiintana waan soo sheegnay inay la socdeen marka hore subxaana wa tacaala fii adnaa suuratin suurada oogu yar oo min alatiitiya rowi ay ku arkeen fiiha iyaduba suurada ilahay ay ku arkeen inay marka hore ku arkeen suura kamaal ah kadibna uu iska qariyay haddana suura ay ku arkeen waa dhici kartaa alatii ra'aahu fiiha ay ku ogaadeen ruyadaasna ra'aadu calima iyo labada way noqotaa markaa ra'aahu ay ku ogaadeen fiiha oo ah sifatu lkamaal wa annahu laysa ka milihi shay sifadii ay ku ogaayeen ay ku barteen mid kale hoosaysay ku arkayaan qaala famaa tantadiruuna maxaad sugaysaan idinkan tatbac ha raacdo tattabicu ha raacdo kullu ummatin ummad kasta maa kaanat tacbud waxay caabudi jirta maa raacdaan idinkana waxaad caabudi jirteen qaalu waxay leeyiin yaa rabbana faaraqnaa waxaan faaruqnay annaasa dadka fi dunyaa adduunyada afqara maa kunaa markaan ahayn ilayhim ayaga markaan ugu baahnayn oon ugu baahi badnayn ee haddaan diintooda ee dhaqankooda la qaadano aan wax walba la cuni lahayn oo la maamulan lahayn ayaan faaruqnay oon diidnay walam nusaaxibum aanan la saaxiibin oon muxuu ahaa alwalaa walbaraa masaladaasaan ku kala baxnay oon yidhi annagu mu'miniin muwaxidiinaan nahay lakum diinukum walyadiin ilahay keligii baan caabudaynaa idinkuna maqluuba calayhim iyo daalliin baa adduunka markaasaan isku baaneen ayaabaan goynay seen maanta u raacaynaa fayaquulu wuxuu leeyahay alleh ana rabbukum marka rabbigiin baana aniga fayaquuluuna waxay leeyihin nacuudu billahi minka ilah baan kaa maangallay suuradii ay filayeen suuraan ahayn ku arkayaan waa imtixaan iyo ikhtibaar laa nushriku billahi shay-an ilahay waxba la wadaajin mayno aminkan wax kala caabudi mayno maratayna ow alaaan saddex jeer bay ku celin xataa idna bacduhum barkood la yakaadu wuxuu sigayaa an yanqaliba inuu gadoobaba oo shaki wax ku dhaco meel lagu godobo lama joogo fayaqulu wuxuu leeyahay hal baynakum idinka iyo hal baynakum idinka iyo wa baynahu ilaahay aaya wax aayadoo idin dhexaysa ma jirtaa ood alla ku garanaysaan fatacrifuuna waad ku garanaysaan bihaa aayaduba fayaquuluuna waxay leeyihin nacam haa waan ku garanaya ilahay sifaadkiisaan ku naqaanaa fayukshafu waxaa la feelaya can saaqin baa la feyli can saaq yowma yukshafu can saaqin saaqaa marka ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray ashidda shiddadii baa la faydayaa suhuule iyo fudeed baa lagu bedelayaa jamhuur lculamaa waxay ku fasireen yugshafu can saaq saaqa bukhaari fii saxiixi waxa ku sugan fayukshafu can saaqihi fayukshafu waxaa la faydaya can saaqihi ilaahay subxaana wa tacala saaqiisa saaqa ilaahayna ka yadihi wa caynihi wa wajhihi wa qadamihi intaba ilaahay subxaana wa tacaala waa lagu tilmaamay fi lqur'aani alkariim wa sunati nabawiya intaba waa ku caddahay kuwaa may lamidyihiin sifaadka ilaahay daatiga uu leeyahay bay ka mid yihiin waana mid ilaahay uu leeyahay o anaga aanan garanaynin kunayga iyo kayfiyada iyo noocyadayda fa yukshafu can saaqi baa la faydaya falaa yabqaa markay markaa saaqa la faydo laa yabqaa ma hadhaayo man kaana yasjudu lilah qofkii ilaahay u sujuudi jiray min tilqaa'i nafsihi xagga naftiisa iyo isaga oo nin kale aan u wadin oon maaragtay tusaynin jiray ee liajli illaah dartii wuxuu jiray ma haraayo ilaa adina allahu lahu ilahay wuxuu u idmaayeen u ogolaan bisujuudin isujuudaan dadki ilahay dartii u sujuudi jiray ee iimaan iyo mu'minnimo i waday oo dhan waa sujuudi walaa yabqaa hari maayo man kaana yasjuudu itiqaaa dadkii uu sujuudi jiray itiqaa'an inuu isku badbaadiyo sujuudan dadkaasuu ku dhex jiraa wala fuquuqi oo guurkii baa loo diiday oo xoolihii iyo dhaxalkii baa loo diiday oo dhaqankii ummadda iyo kudhex jirkooda ku adkaan oo cuntadii baa loo diiday gaali huna dhaaf baa la dhihi kii marka uu sujuudi jiray cuntaha ad cuntid oo dadka ku dhex noolaatid iyo wariyaan isususo hal waa inaad soo tukatay qofkaasaa soo haraa ima soo haraan ilaa hadday soo haraan kuwaasi jacala allahu ilahay wuxuu leeyahay markay isku dayaan dadka inay ku daydaan ku daya ay ahaan jirtay waxooda weligoodba ku dayo iyo samictu naasa yaquuluuna faqultuhu waxaa may ku socon jireen dadka waxaa leh markii maqli jiray waxaasay samayn jireen iskala samayn jiray wixii bay isku dayayaan inay dadka sidii sameeyaan ilaa jacala allahu markaasuu ilahay yeelaya dahrow dhabarkiisa dabaqatan waaxida hal bir buu ka dhigaya dabaqa ee xadiidatan waaxida bir buu ka dhigay laftan aad aragtay ee ilaahay uu noo abuuray inay jiijiidanto u sameeyey ma muxuu ahaa dabaqaadka u sameeyey soo laabanaysa ee sii kacaysa ee saa ilahay ugu talagalay xubnihii ayagahaba gag way istaagayaan bir oo kaley noqon kulamaa araada markuu isku maagaba an yasuda inuu sujuudo khara calaa qafaah qadaaqaad buu udhacayaa waa bir hade saa markuu yidhahdaba qadaaqadood buu duuli uma yarfacuuna ru'uusahum madax bay kor u taagayaan walxaal qad taxawala fii suuratihi ilaahay suuradiisii uu bedelay allatii ra-ow ay ku arkeen fiiha awala mara markii u horreysay isagoo bedelay fa qaala uu yidhi wuxuu leeyahy ana rabbukum rabbigiin baan ahay fayaquuluuna anta rabbunaa baa tahay suuradii dambe ay ku yaqaaneen markay arkaan uma yudrabu ljisru buundadiibaa waxaa la saarayaa calaa jahanamo dusheeda siraadkii wa taxilu shafaacatu shafaacadii baa oo bannaanaani shafeecadu way badantah midii faslulqadaha ee gaalada muslim muslimiinta lagu kala bixinay ee dadkoo dhanba meesha lagu kala saarayay maqaamulmaxmuudkeed ee nabiga calay slam dadkoo ay ku xamdilayeen nabigaa iska leh khaas bay ku tahay mid kuwo kaleo khaasoo nabigu leeya dukhulujanna ay kamid mid tahayna waa jirtaa middan kale shafaacada shafaacatu shaaficiin ahlulmacaasi ahlulkabaa'ir kuwaasna waa loo shafeeci wayaquuluuna waxay leeyihiin ambiyadu allahuma sallim sallim ilaahu nabadbaadi nabadbaadi qiila yaa rasuul allah rasuul allah baa la weydiiya wamal jisru maxaa la dhahaa jisri qaala daxdun jisrigu waa simbiraxo mazallatu waa simbiraxo madxadatun mazallatun wey simbiraxo wey dadigo mazallo way sfasirayaan fiihi qataadiif qofki ilaahay uunan gomadihiisa sugin gomadihiisa qofku ilaahay una sugin waa simbiraxonaya jahanamahana ka hooseysa fiihi khaaaiifun fiihi khadaaiifun waxaa ku sugan jisrigaa iyo muxuu ahaa bundadaasi khadaaiifun wax dadka dafaaya walaaliibun biro qalqalloocsan waxasakun wax afqallocsan xasaga iyo kalaaliibtu waa isku wada mid takuunu binajdin xasagaas waa geed shawka sacdaanna waan soo maray takuunu binajdin najdi ka baxda fiiha shawkatun shawka leh yuqaalu lahaa sacdaan xasaga isaga ah geedka weeyaane qodaxdiisana sacdaan baa la dhahaa fayamuru yamuru lmu'minuun mu'miniinta waxay ku marayaan ka darfi alcayn isha biriqsigeedoo kale ilbiriqsi inta isha ay biriq tiraahdo dad muminiinta kumid yaa ku maray hal mar bay saa u buubi bilig jannadii bay joogaanba dhanka kale waxaa istuurayaa meel la yidhaha qandara oo jisiraadka markii laga leexo jannadana aan weli la gaarin siraadkiina la dhaafo ayay ku taalla halkaasaa marka xoogkii nabiga calayh salaam laga cabi oo muminiinta lagu waraabin oo wixii oon aha oo haraad aha oo ilaa adduunyada isdaba taagnaa ee dhibaato iyo lahan iyo dhib adduunka lagu soo maray intii qiyaamka iyo qiyaamaha la tuuraa intii wadnafog iyo walbahaar iyo oon ahaa dhanqalankii halkaasaa lagu cabaayaa qofkii mar cabana mar daba ma oomayo waa biyo marka waxaa weeyaan maskaxdii qaboojini oo badanka qaboojini oo qofkii asagaa uu noqonaayo qof mabsuud ah oo wax allaala wixii kuleel o dhan ba laga saarayo nicmada iyo barwaaqada soocota marka waxbay u tari waxbay u taraysaa qof ooman oo dhan qalan cunto iyo cabi wax kale waxba uma tari mayso wixii marka laga saaro oonka ka baxo ayay jannadii iigalayaan muuminiintii markaa darfilcayn ku hore wa kal bay kuwana ku maraysay hillaac oo kale waka riixi dabooloo kale kuwana ku mari waka dayri shimbirihoo kale waka ajaawiidilkhayli farda orodkood waka rikaabi awrta iyo kuwa saaranoo kale kuwa ordaaya aa ku jira ayagana kuwa socda fanaajin fa min annaasi naaj dadkii waxaa ka mida naajin musallamun mid koray oo badbaaday musallamunna nabadgeliyey wa makhduushun wa minhum waxaa ka mida makhduushun mid la jeexjeexayoo mursalun la sii daayey khadshi intii la dakro oo la jeexjeexo oo dhiiggii qabto baasha qabato wamakduusun baa ka mida dadkii mid lou tuuri fii naari jahanamo lagu tuuraayo mid jahanamo lagu tuura intee qabato jahanamo ka hoosaysa ay ku tuuraysa walciyaadu bilah intaasa dadku saas isu daba sacdo wanin walba camalkiisu xataa idaa khalasa almuminuun muminiintii markay dhammeeyaan min anaari khalasa almu'minuun muminiinta markay ka badbaadaan o ay ka dhexbaxaan min annaari naarti oo jidkiis tiraad ay ka baxaan oo xaggaa istuuraan nabiga wuxuu yidhi fawaladii nafsii biyadi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii maa minkum idinka inaga mid ma aha min axadin qof biashadda ka daran munaashadatan dhaarinta iyo baryada lilaahi alla la baryo fii istiqsaa'i alxaqi kama daridiin fii istiqsaa'i alxaqi ah. maa minkum min axadin biashadda ka daran ma jirto munaashadatan la baryo lilaahi alla la baryo fii istiqsaa'i alxaqi xaqa helitaankiisana laga baryo min almu'miniina kama diridiin lilaahi ilaahay say u baryayaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamo liikhwaanihim walaalahooda ay ugu baryaayaan alladii ikhwaankii fi naari naarta galay si ay ugu baryaayaan ilahay markaad baryaysaan oo tuugaysaan oo idinka naftiinna iyo danihiinna u baryanaysaan siday u adag tahay eed ilahay u weydiisaan qalban wa qaaliban aad ilahay u weydiinaysaan kama dara kama darra sidaad ilaahay mu'miniinta naarta gashay aad oogu baryaysaan ilaahay oo walaalahaana naarta galay nooga soo saar aad u leydiin ha fa waladii nafsii biyadii maa minkum min axadin mid maaha baashada ka daran munaashadatan baryada aadka u daran wey lilaahi ilaahay la baryo fii istiqsaa'i alxaqi xaqa oofintiisana laga dalbaayo allah aad naftiinna u dalbaysaan min almu'miniina kama daridiin lilaahi ilaahay aad u baryaysaan lilaahi min almu'miniina saaad oogu baryaysaan lilaahi ilaahi yowma alqiyaama maalinta qiyaamo saad ogu baryaysaan liikhwaani min almu'miniina mu'miniinta kama daridiin lilaahi ilaahay u baryaaya yowma alqiyaama liikhwaanihim u baryaaya aladiina walaalihii fi naari naarta ku jira muminiinta ilaahay u baryaaya muminiinta walaalahooda naarta gala ilahay u baryaaya kama diridiin ducada saad ilahay idinka u baryaysaan yaquuluuna waxay leeyihiin muminiintii alla baryaaya munaashadada la imaanay walaalahood bay u hadlayaan rabbanaa rabbigaanow kaanuu kuwa naarta galay yasuumuuna way soomi jireen macanaa macaanaga wayusalluuna way tukan jireen macanaa macaanaga wayaxujuuna way xajin jireen maca macaanaga naartii bay galeen dunuub kale la yimaadeen ee salaaddii iyo soonkii iyo cibaadadii way la imaan jireen fa yuqaalu lahum waxaa lagu leeyay akhrijuu ka soo saara man caraftum waxaad aqoonsataan fatuxramu tuxramu waxaa laga xarimi suwaruhum suurooyinkooda wejigii cala naari naarta laga xarimaya iyo xubnihii sujuudda fa yukhrajuuna waa la soo saaray khalqan khalqi kaiiran fara badan qad akhadat innaaru naartu ay qabatay ilaa nasfi saaqayhi oo kuwii dee waxaa weeyaan muminiintii wey dmbi naartii bartankeeda lagu tuuri maayo ilaa dhudhumada iyo saaqaynka iyo dhudhunka bartankooda naarta u joogtaa wa ilaa rugbatay kuwa lawihay u gaareen baa laga soo saari uma yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa kuwii shafeecaya muminiinti rabbigaanoo maa baqiya fiiha kuma harin axadan qof miman amartanaa dadkaad noo astaysay eed noo calaamaysay bihi manka ee tidhi soo saara wax ku haray maleh fayaquuluun wuxuu leeya ilaahay irjicuu ku noqdo faman wajadtum qofkaad heshaan fii qalbii qalbigiisa midqaala daratin quraajo qadarkeedoo midqaala diinaarin diinaar dahaba wax dhan oo min khayrin khayra fa akhrijuuhu ka soo saara fa yukhrajuuna way ka saarayaan khalqan kaiira dad fara badan uma yaquuluun waa dad le iimaan la yimid oo in khayrana la yimid khayrkaa diinaar buu dhan yahay iimaanka keliya mujaradka markay gaadho waa shafaacadii kale ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo raxmaddiisa kala ku dhici doonto uma yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbigaanow lam nadar kamaana soo tegin fiiha naarta axadan qofin man amartana dadkana amartaya uma yaquulu wuxuu le irjicuu noqdo oo faman wajadtum qofkaad heshaan fii qalbihi qalbigiisa mihqaala nisfi diinaar diinaar niskiis oo min khayrin khayra ku jiro faahrijuuhu ka soo saara fayukhrijuuna way ka soo saarayaan khalqan kaiiran dad fara badan uma yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa lam nadar kamaana soo tegin fiiha naarta miman amartana dadkaadna amartay axadan qofna uma yaquul irjicuu ku noqda faman wajadtum qofkaad <clears throat> heshaan fii qalbii midqaala daratin quraajo qadarkeed min khayrin khayr ah faahrijuu ka soo saara fayahrujuuna bay ka soo saarayaan khalqan kaiira dad fara badan iimaankooda intaa dhan yahay iyo muxuu camalkooda uma yaquuluuna waxay le rabbanaa lam nadar kamaana soo tagin fiiha khayra wax khayr la yimid tawxiid keliya intii la yimid unba hadhay oon khayrba ku darin intaasaa ka soo saaray intaa xadiistan waxay aad u radinaysaa oo raji raddi jeli ah nimankii la dhihi jiray khawaarijta khawaarij maxay dhaheen dadka dembi la yimid kabiire ah intay gaaloobaan bay naarta ku waarayaan bay dhaheen waa kuwa dadkii kabiirada la yimid ee naarta galay waa laga soo saaraya waa ku waarayaan de away way gaaloobanta away waxba kama jirto waa khawaarij warkood iyo takfiir wa kaana abu saciid alkhudriy wuuudhihi wuxuu ahaa yaquulu kii yidhahda in lam tusadiquunii haddayna iga rumaysanaynin bi hada alxadiidi xadiidkan oo qof walbaba inta camala uu la yimid in hadhow loo xisaabi uu hadhow heli intiisi aan laga dulminaynin oo uu heli doono aayadda xadiiskaasi runta ah ee shafeecada nabiga ka sheekeynaya haddii ayna rumaysanaynin faqra'u akhriya in shitum haddaad rabtaan qur-aanka kariimka akhriya in allaha alle buu alla yid in allaha laa yadlimu midqaala daratin wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunhu ajran cadiima bal aayadda akhriya ilaahay ma dulmiyo midqaala dara qur-aanka qadarkeeda hadday xasano tahana waaba u laalaabi qof walbana wuxuu la yimid ilahay agtiisuu ayuu ka helayaa fayaqulu llahu caza wajal ilahay baa wuxuu leeyahay shafacat ilmalaa'ikatu malaa'igta way shafeecdeen washafaca anabiyuun nabiyaashuna way shafeeceen washafaca almu'minuun mu'miniintana way shafeeceen walam yabqa ma harin ilaa arxamu araaximiin allaha naxariista ee intaa naxariisata ugu naxariis badan raxmaddoodana isagay ku intooto allaha raxmadiisii baa hadhay fayaqbidu wuxuu ilaahay soo qaban qabdatan qabasho min annaari naarta waxaa naarta laga soo qaadi qabasho yaa laga soo saarayaa fa yukhraju minha waa laga soo saari marka la qabto qabashadaasi yukhraju minha waxaa laga soo saari qowman dad lam yacmaluu khayran qad aan weligood khayr la imaanin camal baa laga hadlaya laakiin iimaan waa jiraa ogow qalbigii iimaankii iyo tawxiidkii waa jiraa ee waxaa la hayaa wax iimaankii ay ku dareen baan jirin haddii iimaankii loola jeedo khayrkaasi gaalay ahaan lahayn ilaahayna gaalo naar kama soo saaraayo oo mana kamana maarata jannana ma gelinayo oo mana shafeecayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa qofku doonuu ilahay u dhaaf inta kale liman yashaa aday ku jiraan marka hore marka dambena shafaacadii iyo in laga saaro qad caaduu xumama ayagoo noqday xumaman dhuxul fa yulqiihim wuxuu ku daadinayaa fii nahrin webi fii awaahi janna jannada afkooda afkeeda iyo erifkeeda ku taalla jannada erifkeeda yuqaalu lahu nahru lxayaat webiga noolosha la dhahaa magaciisada wixii lagu rido dhintay waa noolaan fayakhrujuuna way soo baxayaan way soo dhalan kamaa takhruju alxibatu siday cayada iyo xabadda iyo dheelida u soo baxdo fii xamiili sayli meeshu daadka qaaday alaa tarawnaha soo maynan arkin xabadda iyo waxyaalaha maaragtay cayada iyo maxaan sugaaga oo kale alaa tarawnaha ma aragtaan miya takuunu ayadoo ka soo baxday ila alxajari dhagax hoostiibi ka soo boodi oo ila shajari geed agtiibi ka soo bixi maa yakuunu ila shamsi xagga qoraxda qoraxda wixii xiga dheelida ayada dheelida hadda soo bahday wii qoraxda xaggeeda xigo qoraxda ilaaskeeda uu ku dhaco musayfiin waa wax jaallaah midabka asfarkaa ee jaallaha bay noqon wixii qoraxda ay qabato wa khaydiirun cagaaryaro cagaarna waa leeyahay xoogo cadiinana maa ujeedaa sufraana waa leeyahay iyo jaalla wamaa yakuunu minha ila dilli hooska inta jirtee qoraxda iyo iftiinka uuna qabanina yakuunu abyal dirba waa cadaan oo qoraxda intay ku baxaysaa si fiican kobaca iyo way u baahan tahay sidaasoo kale uga soo baxayaan faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuul allow saxaabadii rasuul allow kaanaka kunta tarcaa bilbaadiya inaad baadiya wax ku raaci jirtaad moodaa oo xoolaha baadiyaha qofka raaca ee tooga iyo meelaha daadadka ay mareen iyo meelaha arka dooga iyo suu u soo baxayo meeluu ka soo bixi iyo qaababka hooska mid ahay sidii qorracda ku dhacday uu kala yaqaanaay baadiya wax ku raaci jirta dabcan haa nabiga waa raaci jiray ari raaci jiray waa ka soo maray nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala fayakhrujuun way soo baxayaan ka jawhar moodo oo dhuxushii intay ka dhaab ka baxday iftiin iyo noqday wanaagsanaaday fii raqaabihim luquntoodana alkhawaatiin shaabaday ku taallo dadka ayaga ahaa camala la imaan camal ay la yimaadeen jannada ku galayaan ma jirto shaabad baa marka lagaga dhufanaya luqunta yacrifuhum waxaa garanaya ahlujanna garan jahanamiyiin baa la yidhaahdaa ulaai cutaqaa ullaahi baa la dhihi ilahay kugu xoreeyey wayaan aladiina adkalahum ullahu ilaahay u geliyey aljana jannada biqayri camalin camal la-aan camiluhu ay sameeyeen walaa khayrin khayr qadamuhu ay hormarsadeen la-aan ayuu janna alla geliyey uma yaquulu wuxuu leey udkhulu ljana jannada gala famaa ra'aytumuuhu waxaad aragtaan oo idilba fahuwa lakum idinkaa iskale marka meel bannaan baa lagu siide meeshii bannaanaad waxay arkaan yaa iskale waa dhulkii bannaanee jannada meelo badan baa ka bannaan fayaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbigaanow acdaytanaa waadna siisay maa lam tucdi waxaadan siinin axadan qofna min alcaalamiin caalamka wax aadan qofna siinin baadna siisay jannadii ilahay geliy way ku qancayaan hanqaltaa kuma jiro kuwii ka horreeyey ee jannada galay ee ambiye iyo saalixiin iyo mu'miniin lahaa barwaaqada iyo darajaadka ay heleen maaragtay uma hanqaltaagayaan mid walba wuxuu haystuu ku barwaaqaysan yahay u arkaa asaga inuu ugu fiican yahay fayaquulu wuxuu leeyahay lakum cindii waxaad ku leedihiin afdalu min hada wax ka fadli badan ehlu janna oo dhan baa lala hadlaya fayaquuluuna waxay leeyihin yaa rabbana ayu shayin afdalu min hada inaad jannana gelisid maxaa ka fiican fayaquulu wuxuu leeyahay ridaaya ridahayga falaa asqadu cadhoon mahayo calaykum korkiina bacdahu abada dib damba inagu cadhoon mahayo waa inaga raadli noqon dib dambana inagu cadhoon mahayo macnaheedu waxaa weeye in jannadaasi nicmadaa barwaaqadaasi abad alaabidiin aad ku jiraysaan wallahu aclam wabillahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed